الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم المؤمنين أوجب لهم الإيمان كله بكماله waxaynu ku soo jiray cadayntii madhab ahli الsunة والجamاعة في masألة الإimaan iyo waxa u dhexeeya ayaga iyo qolyaha ahlulbidaca ee masaladan ku khaldamay ee ah sheekhu wuxuu inoo tilmaamay shalay mawdicii ay ku khaldameen khaladku meeshuu ka bilaabay qolyihii murji'at lfuqahaa ahaa ee uu sheekhu asagu ku gaabsaday khilaafkooda inuu tilmaamo oo ah marxaladii iyo taariikhdii iimaankii geedi socodkii inay ku khaldameen oo bidaayadii asaaskii ay ku dagmeen una qaateen in intaaba iimaanku iyo qowlkaa ku egyahay oon la ictibaarayn acmaasha dambe ee iman doonta kamaa halituu say u gafeen buu sheekhu yidhi fii ta'wiili xadiidi الnabiyi sal اllahu alayh wali wasalam xiina su-ila markii la weydiiyey suubanaha can iliimaani maa hu iimaanku muxuu yahay xadiidkii jibriil buu sheekhu tilmaamahaya ad garanaysaan xadiidii ibni cumar can abihi cumar bn khaaab fi saxiix faqaala wuxuu yidhi nabigu an tu'mina biاllahi wkada wkada an tu'mina biاllahi وmalaaئikatihi وkutubihi وrusulihi ilaa akhir waad garanaysaan bay la tahay xadiidkaasay marka ku khaldameen oo waxay dhahdeen mar haddii la yidhi xadiidkaa la kala qaaday iimaankii gooni loo sheegay oo islaamkii gooni loo sheegay oo ixsaankii gooni loo sheegay iimaanku waa un an tu'mina biاllahi وmalaaئikatihi وkutubihi وrusulihi wاlyowm اlaakhir wbilqadari khayri wa shari lixda arkaan iimaanka ah weeye iimaanku wixii kalena waa iska sharaa'ic اliimaan iyo amaraadkiisii iyo furuuc iyo waxyaaba un layskaga baahan yahay weeye ee laakiin xaqiiqaة اliimaan walaa min asli اliimaan ma aha way khaldameen oo waxaa iskaga khaldamay asmaada marka cinda اliqtiraan inay kala qaadanayso musamayaad iyo mafaahiim kala duwan asmaa waxaa jirta haddii la kulmiyo mar la wada sheego mid walba uu macno gooni a qaadanayo haddii midkood la sheegana macaaniyo dhan uu shamlinayo kaalfaqiiri wاlmiskiin wa kaالrabi wاlilah cinda ahli اlcilm alrabu haddii la sheego huwa اlilah wahuwa اlmacbuud wahuwa اlkhaaliqu wاlmudabir macaaniyo dhan baa ku jira miskiin haddii gooni loo sheego oo la yidhaahdo xoolaha masaakiinta siiya fuqaradina waa ku jiraan haddii faqiir gooni loo sheega masaakiintana waa ku jiraan haddii laakiin la yidhaahdo fuqara iyo masaakiin la kala sheego oo mid walba gooni loo sheego mid walba macno gooni ah ayuu qaadanayaa haddii rabbi iyo ilaahna waa sidoo kale ilah iyo rabbi haddii la wada sheego rabbigu waa alkhaaliq almudabir almalik ila aakhiri eh, almacaani ama eh, alilah walmacbuud almustaxiqu lilcibaada macaani kala duwan wey wakadalika alislaam waliimaan islaamkii iimaanka haddii la wada sheego waxaa weeye iimaankuna caqaa'id اlquluub buu ku dhici wixii caqaa'id ee qalbiga laga iimaano ee laga rumeeyo ayuu ku dhacahaya islaamkuna acmaashiya taacada iyo diinka iyo istislaamka iyo inqiyaadka iyo khuduuca idan saasay kale yihiin ixsaankii darajo saddexaad baa laga dhigay laakiin haddii hal mar la wada sheego oo yani mid lagu gaabsadaan ujeeda oo waman yabtaqi hayra alislaami diinan la yidhaahdo hayr alislaami diina iimaanka baa ku jira lanna islaam basaa la sheegay dadku islaama marka le waa maxay rumeeya ilaahay oo hogaansama weeye aslimuu taslamu markuu nabigu leh sal ly slam waa maxay hogaansama min xayu aljawaarix wاlacmaal wa min xayu اlquluub macaanidoo dhan baa ku wada jira waxay ku khaldameen tafsiilkii ayay waxay u qaateen qaybtaa hore iimaan unbasa la yidhi inay iimaan tahay wixii kalena uusan iimaan ahayn tiibuu sheekhu tilmaamaya kamaa halituu siday u gafeen buuri sheekhu fii ta'wiili xadiidi nabiyi xiina su'ila can imaani ma huwa faqaala an tumina biاllahi wakada wakada ila akhiri xadiidkii jibriil fi saxiixaan ku yimid xadiid abi hurayra min xadiidi cumarna fii saxiix muslim bay ku yimid waad kala garanaysaanba ila tahawsha ayada ah almuhim waxiina sa'alahu waxay kaloo ku khaldameen waxiina sa'alahu aladii calayhi raqabatu mu'mina xadiidkii asaguna way ku khaldameen saxaabigii mucaawid bn xakam asulami ee lagu lahaa qoor muminada inuu xoreeyo can cidqi اlcajamiya adoontan in la xorayn karo cajamiyadan carabiyada ahayn faamara nabigu wuxuu amra bicitqaa in la xoreeyo wa samaaha addoontana wuxuu ku magacaabay muminatan ayuu ku magacaabay kanna way ku khaldameen buuri nabigu wuxuu yidhi iikan gabadha aad rabto saxaabi mucaawin xakama sulami ari buu lahaa marka madiina dusheeda ay gabadh eh, xiriis ahaan ay ku hayso maalin marka soo fiidiyoo daqaqamo soo booqda adhigii markaasuu adhigii tiriyey neef buu waaye neefka awood waxay tihi dhurwaa baa qaata amiyey baa cunay marka laxjaraa qabato intuu xanaaqaybu gabadha dhurbaaxay haddana way la xumaatay markuu miirso cadada ka degtay bay hawshii la fulxumaatay nabigu u yimid oo weydi nabi allow addoontii ge raacaysay ariga la joogtay nabarkaasaan gaadhsiiya maxaa tala ah nabigu marka aad buu u canaantay dembigu galay buu u sheegay waa dhagaha laga raacay markaasuu nabi allow maxaa ii kafaara gud ah dembiga aan galay maxaan ku kafaara gutaa nabigu wuxuu yadu xore nabialla waan xoraynhayaabuu ii keen buntaada xorayn horta la kaale gabadha aan imtixaan laga qaaday inay muslimo tahay oo raqaba mumina tahay iyo in kale alla kala ogaada nabigu waa loogu yeedhay markaasuu i ilaahay xaggee jiraa subxaana wa tacaala ayna allah markaas te fisama anugu maxaan rasuulka ilahay baa tahay markaasuu nabi ictiqhaa fa inahaa mumina hadda iimaan keliya la sheegay waata hadda kuu sheegay ictiqaa fa inaha mumin waxay ka dhigan tahay ictiqaa fa inaha muslima iyo mumina waa isku mid haddii iimaan iyo islaam midkood la sheego way isku wada jiraan way isku nicmaysan yihiin way wada socdaan haddii la tiriyo oo la kala qadqadana mid walba macno gooni ku dhacaya aahir wixii acmaal daahir ah ee diineedna islaamka ku dhici wixii acmaal baainana waxaa ku dhacaya iimaanka waxay ka dhigan tahay marka qaacidada meesha macnaha uu tilmaamay waa macnihii salafku ohan jireen annaasu cindana mu'minuuna fi اlaxkaami wاlmiiraaثi wاطalaaqi wاlnikaaxi wla nadri kayfa hum cinda allahi tacaala haddii qaacidatu salaf haddii lagu yidhahdo hadda qoor muminada kafaaratu dihaar baa lagugu yeeshay kafaaratlqatli baa lagugu yeeshay nadar baad gashay inaad ruux mumina xorayso muminiinta ruuxa u iimaan badanna kuma saaro waxaa kugu filan moorada islaamka ruux sooga inaad xorayso addoon shalayba soo islaam allah ka dhigo maanta duhurki kii iimaanka loo qabtay islaamka loo qabtay allah ka dhigo yani waxay dhin jireen salafku annaasu cindana mu'minuun dadku agtanada waa mu'miniin fi laxkaam hadda waxaa la rabay citu raqaba waxaa kugu filan inaad addoon asluliimaan laga hela aad xorayso muminuuna cindana fi laxkaami wاlmiiraaثi wاطalaaqi wاdabaixi wاnikax ila akhirih walaa nadri kayfa hum cinda allahi tacaala laakiin iimaankooda baainkaama waroma hayn ilahay baa ka warqaba waxa u qarsoon ama u udmaaran ama u duuban alla un baa garanhaya laakiin annagu mar hadday muujisteen inay muslimiinta ee ku diin yihiin ilaahayna u hogaansamayaan ay sheegteen intaasaan nagu filan thawri baa qaacidada asalkeedii ay ka intishaartay salafkuna waa ku waafaqeen wuxuu idhi marka an tumina billaahi iyo ictiqa fa inahaa mumina iyo wainamaa haadaa macnaha wuxuun ku soo baxo nabiguna ku yidhi calaa maa aclamtuka waxaan ku ogeysiiyey waxaan kuusoo haray wy macnihaan kuusoo sharxay wey waa maxay xore waa mumino waa maxay islaamkiibuu soo galo xore weeye min duuulihim fi liimaan iimaanka inay soo galeen iyo islaamnimadii iyo wa min qabuulihim inay yeeleen iimaanka ay qaateen oy qaayibeen markaad tirada ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxaad sheegatay ilaahay wixii xuquuq uu leeyahy o dhan inaad diyaar u tahay aqbashayna nebi maxamedna waa risaaliya nabinimo oo gashahay si walbana aad u hogaansamayso macnaha mujmalka ayaad sheegatay alislaam almujmal aliimaan almujmal ayaa loo yaqaanaa ayib iyo wa tasdiiqihim rumaintay rumeeyeen bimaa nazla wixii ka soo dega minhu aliimaan iimaankii kolba meeshuu marayay heerka iyo taariikhdii wixii joogay inaad rumayso wey wa inamaa kaana yanzul iimaanku wuxuu aha mid dega mutafariqan asagoo kala baxsan oo isdaba joog ah ka nusuuli qur'aan siduu qur-aanku degayba qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala naasi calaa muktin wanazalnaahu tanziila yacni si isdaba joog ah وqاl wlow laa نزل عlيه القرآن جuملaة waaxida waa laga diiday kadalika المثبta بفuؤaadك وratlnah tartiila looma ogolo labaatan iyo saddex sanuu si istabajooga isteeb isteeba u degahaya geedi socodkaasuu ku socday intuu qur-aanku degahayo iimaankuna waa degayo waa kordhahay saxaabadu waxay dhaheen iimaankiibaa qur-aankii baanu baranaa kaasaan haddana iimaankii baran iimaanka waa la baran hayo wey aayaddii timaadaba xukun bay la iman iimaan cusub wey iimaanka horaad ku biirin waad uruurin saas hawsha u socotay ayagu waxaybay dheenba waa hal xabo maalinka u horraysay waxaana ku dhawaaqinaya kelimada ah unbaa iimaana waa adoo matalan yidhi adhi baan dhaqanhaya oon tabcahaya ri iyo waxaad soo gadatay iyo sabeen iyo lax baad soo gadatay markaasay tarmeen markaasay laxdii aan ka bilaabay adhiga iyo ridii aan ka bilaaban baa adhi ah intan kale adhi ma ahati soomaalisu kugu qosli mayso ridii way farcantay laxdiina way tarantay tiro adhi aad yeelatay xeradii baad buuxsantay markaasaa tii aigi dare waxaaso dhan ai ma ah ai lama yidhaahdo maaa layihahdaa ma aqaano wuxuu yahay maxaa ai ah laxdaa sakaraadka duqda ah iyo ridaa geesaha jaban intaa unbaa ai ah caqliga la socdaan murjiat lfuqa waa caqligaas warka waad fahantaa ila tahay wax jiraan baa waa ai war hadday ridii hore iyo laxdiiba iimaan noqdeen intii dambe ayagu ay dhaleen ama aad dhaxasha ama aad soo iibsitaan waa maxay aladkoodaladkaasaa ku dhacay khaladkaasaa ku dhaay sheegnay oo madhabkaanu sheegnay washaahidu waxa u maratay ay daliil wey limaa naquul waxaanu sheegayno oo inaan iimaanku uu socday si isdabajooga siduu qur-aankuba u degahayay iyo wdaliilu cali iyo daliilka kutusahaya kitaab اllahi tabaaraka wa tacala wa sunatu rasuuli اllahi famin alkitaabi qowlu kitaabka ilahi iyo sunnada u makhraati kacahaya kitaabka waxaa ka mida lama soo koobi karee وإذا ma أنزلت sورة فمنهم من يقول أيكم زاadته إيمانا فأما الذيina آmنوا فزاadتهم إيمانا وهم يsتبشiruun markii suurad la soo dejiyo munaafiqiintii baa ilahay subxaana wa tacala ka warramayay waida ma anzilat suura suura haddii ay timaaddo cusub oo axkaam wadda oo acmaal ka hadlaysa fa minhum man yaquul waxaa ka mida mid odhanhaya ayukum zaadathu haadihi iimaanan aayaddan soo korodhay yay iimaan u kordhisay yay wax ku beerisay diinkiisi iimaankiisa ilaahay baa xukumay faama aladiina aamanuu kuwii horaan iimaan laga helaya asalkiisii fazaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum yastabsiuuna waana farxayana waa rayraynhayana waa niman marqaamahayo markaas beeraqaaya alxaafid abi axmed alghaazi almujaahid alqasaab aayaddan markuu qabtay wuxuu ihi fiihi xujatun cala almurjia aayaddan ui fiihim xujatun cala almurji'a fii yunkiruunahu min ziyaadati اliimaani wa naqsihi wa hada nasu lqur'aani yantiqu biziyaadatihi kama taraabu kitaabkiisa nukat lqur'aan addaal cala albayaan fi anwaaci اlculuumi wاlaxkaam wadaadka iskala weeye wa anfac kitaab fi masaa'il اliimaani wاlcaqaa'id kitaab tafsiir ah oo inta anugu ka warqaba ka khayr badan ma jiro waa afar mujalladoo dhuudhuuban wa maca dalika macdan baa fadhida lianna wuxuu ahaa waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha kaana mujaahidan qasaab baa loo bixiyey abi axmed alqasaab baa la yihahdaa magaciisa moxamed bn caliy abu axmed alkaraj alqasaab baa la yihahdaa waxaa leeyahay kitaabku nukat اlqur'an addaala cala albayaan ayaa la yihahdaa waa afar mujalad mabuuc daar ibn cafaan baa taabacda waa yaalla maktabada daaru xadiid waa ku oga waana yaalla idan mujaladka koobaad wuxuu aayadda markuu qabanaya wuxuu yidhi fiihi xujatun cala almurji'ati fima yunkiruunahu min ziyaadati اliimaani wa naqsihi wahada nasu اlqur'an yantiqu biziyaadatihi kama tara wadaadkaasi tarjamadiisa ka akhriya kutubu siyar khaasatan siyar aclaam nubala aad buu ugu tarjamaystay karaj hadda waxay ku taallaa waa galbeedka iiraan galbeedka iiraan bay ku taallaa saddex boqol iyo lixdankiibuu dhintay culimada qarniga saddex afraad ayuu ahaa nin xaafid ah oo faqiiha ah oo adiiba ayuu ahaa wuxuu ku caanbaxay laakiin haswi iyo jihaad markay u tarjamay alxaafid almujaahid bay leeyihiin dahab wuxuu dhe alxaafid almujaahid alghaazi hawsha way ka soo tagtay oo qasaab baa loo bixiyey likarati maa araaqa min dimaai اlkufaar baa layidhi qasaabku waa nin kawaanlaha ah. ninka kawaanka ariga kawaamo waaa layhada xoolaha waa qasaab baa la luqa alcarabiya qasaab marka sheekha waxaa loogu bixiyey kaana wuxuu kawaami jiray gaaladii kufaarta ayuu kawaami jiray marka sheekh dhan baa magaciisa waa kawaanle wuxuu kawaamaa gaalada waa sifatu madxin wa hanaan cinda ahli اlcilm yaman waa dhaweydoon tagay waxaan ogu tegay fulan min fulan mubtadic limaada liannahu jihaadi yaman baan ogu tegay damaaj taciz mxuu ahaayey macbar meelo badan fulan min fulan hadihi leyla leylaة اlxisbiyiin wa leylaة ahli اlbidac ninkii haya ulla min ahli اlbidci falyati biha wadaadkii baa loo sheegay fulan min fulan ka waran sheekhu xukumkiisa fulan min fulan hada waxaa weeyaan mubtadic limaada liannahu jihaadii halkaasay baashu maraysaa nimankaasaad marka doonaya diin u gargaaraan waagii dambe shiicadu kubiya keentay oo nimanka xuufiyiintaha ay wadaadihii jadiidiyada fadhiya damaaj ay ku biya keentay wuxuu cilaamiyey yaxya alxajuuri jihaad fardu cayn buu cilaamiyey jihaad fardu cayn ayuu cilaamiyey sheekh saxabe wuxuu waagii waagii nuuc sagaaan iyo lixdii msagaaiy toddobadii axmaaradu goda ay qabsatay qolihii daaroodka ay baabi'isay yaa wuxuu yihi dhaqaaqi mayno xamar buu fadhiyaa ma dhaqaaqayna buur laakiin markay afgooda soo gaadho ayaan jahad ku kusiinaynaa buur inaad dhegaysateen baan u malay dooda dhex marta jadiidyada shee cabdullaahi lakadi iyo asaga iyo cumar shiine iyo isku hayeen hala dhagaysto afgooda markay soo gaadho ayaan jihaad iclaaminayna waad maqlaysay qabaa'il soomaaliyeed hadda oo koonfur jooga inay ugaa dhoweed markii oday nin sheekoo caalim oo qiimo badanoo mujaahida la qabtay intii la khayaamay inay iclaamiyeen jihaad waa dhoweyd qabaa'il ayaguna daarood oo meelahan degaa jihaad bay iclaamiyeen wadaaddo walbaka lagu biyo keeno reer puntland qaybo ka mida waabay jihaad ku dhawaaqeen hadda aan dheeraynba qolyo walbaka lagu biyo keeno jihaad bay iclaamiyaan soo ma taqaani ayib nafsa shay marka soomaaliya waxeedu waa iska wareerka nin walba manfacadiisi iyo qoyskiisa meeshuu wax ka arko la jifiyaana bannaan waa hore soomaalida go-aan gaadhan waxay dhaheen fiqiturkii kama janno tago fiqiturkii kama janno tago waxaan xusuustaa goormay ahayd laba kun iyo maxay ahayd ma siddeeddii may ahayd mise sagaalkii doorasho isli ka socotay goormay ahayd laba kun iyo toddobadii may ahayd doorasho ka socotay wadaad isaaqa iyo cadcadda rag wadaadihii absam waxay fudwodeen inuu baatil yahay oy gaalnimo tahay in la galo doorashadaa oo la codeeyo khutab baa lagu caydhsaday qolyihii isaaq iyo hawihii la socday iyo meel baa la saaray waa dhoweyd bay baashu ogaadeen soo gashay waxaa li waa waajib in la doorto hawlahaasoo lama xusuusta soomaaliyana warkeedu meel buu ii saaran yahay laakiin idinka idintaalla almuhim ninka imaamka nin imaama oo caalima oo xaafida oo mujaahida ah ayuu ahaa waxaan u tilmaamhayaa kitaabkiisu waa radd cala ahli bidac nukad buu bixiy tafsiir caama ma aha suurad walba wuxuu ka soo qabanhayaa maa yaruddu cala almurjica maa yaruddu cala khawaarij muctazila shiico raafido jamiic ahli bidac wa kaana caaliman bimadaahibihim faqihna waa ahaa wuxuu kaloo uusan daynaynin masaailka fiqiga aayadaha ay ku jiraan marka waxaa loo yaqaanaa nukat lqur'aan ninka doonaya kitaabka ilaahay masaa'il اliimaan iyo caqaa'isha qaabka oga hadla inuu ogaado kitaabkaa muraajaceeyo idan ilaahi subxaanah wa wuxuu qaadaa dhigay faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan ilaa rajsihim wamaatuuwahum kaafiruun na dhaafiyo kuwa warkooda wa qowluhu tacaala baa udayna sheekh wuxuu rabaa iimaanku inuu kordhahayo oo aayadda soo degtaba iimaan kordhinaysa kitaabka ilahi inuu caddeeyey waana madhabkii salafku ay lahaayeenee sheekh abu cubayd uu sharxaayey wa qowluhu tacaala baa udaliila inma اlmuminuuna aladiina aamanuu aladiina dukira اllah wajilat quluubuhum wida tuliyat calayhim aayaatuu zaadathum iimaana wcalى rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna الsalaa wmima razaqnahum yunfiquun ulaa'ika hum اlmuminuuna xaqa lahum darajaatu cinda rabbihim wmaqfiratu warisqun kariim aayaddaas ayadana wadaadkii aan hadda sheegayna aad buu sharxay wuxuu yidhi fiiha raddun cala almurji'ati min arbacati awjuh markaasuu sii daayey ma dhaafa noocaasa qadariyada khawaarijta murji'ada raafidada shiicada wuxuu daynayaa xataa wuxuubuu ku dhihi raddun cala alashcariya ilan way soo gaareen markay asaaskaayeen buu asagu la kulmay aayaddu bilowgeeda hore suurat alanfaal bilowgeeda weeye fataquu llaha waaslixuu daata baynikum waaatiicu llaha warasuulahu in kuntum muminiin baa le daacadii ilah waa adeeco iyo nabi maxamed oo la waxaa lagu xidhay haddaad muminiintihiin umbaa laydinka heli waaslixuu daata baynikum waa maxay waa qayb iimaanka ka mida ayib taqwa allahi waa qayb iimaanka ka mida ama waa wakunul iimaanba ilahay ka cabsigiisu sheekhu marku wuxuu yidhi mujalladka koobaad afar boqol lixdan iyo kow nukat lqur'aan ka muraajaceey anu hadda kuma sii daahi karo lakin haddaynu khulaasayno wuxuu sheekhu yidhi acmaashii daahirada ahayd iyo tii baatinada ahayd ba ilahay imaanba ku magacaabo waana runtii faاtaquu اllaha وaصlixuu daata baynikum وaطiicu اllaha وarasuulah in kuntum muؤminiin inama اlmuؤminuuna idaa dukira اllah wajilat quluubuhum qalbigu inuu ruxdo oo gelgisho ma camal baaini ah mise waa camal daahiri ah waa camal baain ah waa camal oo baain ah wإida tuliyat calayhim aayaat zaadathum iimaana wcalى rabbihim yatawakkaluun atawakul waa camal baaini ah oo qalbi ah ayib aladiina yuqiimuuna الsalaa wa mima razaqnaahum yunfiquun zakadii waxaa laga hadlay iyo salaadii waxaa leeyihi intaa dadkii sameeyey ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa muminiinta dhabka wa kuwaas kuwa alla ka cabsada islaaxu daatilbayn ee laga helo khilaafkooda xallista heshiiya isku qalbi xaadhnaada maxaanku idhahdaye marka qur-aanka lagu dul akhriyo ee dikriga ilaahay la sheego qalbigooda uu danqado aayadaha marka lagu dul akhriyo iimaanu u kordho rabbigood tala saarta salaada ooga zakada bixiya idan camal daahira iyo mid baaina waxaa la yidhi waa iimaan bal hum lmuminuuna xaqa marka ayuu waa diidan yihiin marka murjia way diidantahay waxay leeyihiin inta hore basa unbaa ah annudqu billisaan unbaa iimaana marka waa takdiib iyo cinaad likitaab illaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay sheegay in aayadaha lagu dul akhrinhayo dadka muminiinta iimaan u kordhin zaadatum iimaana murji'ana way diidan tahay ziyaadat liimaani wa nuqsaani may ogolo qur-aanku marka waa radiyey waxaa kaloo ku sugan xaqiiqat اliimaan alkaamil ilaahay ooma sugan muminiinta ilaa biijtimaaci khisaal اlkhayr الظaahirati wاlbaaطina acmaashii khayrka ahayd ee muuqatay iyo tii baainkeed markay ku kulanto oo uu dhammaystirto unbaa la odhan ulaaئika hum lmuminuuna xaqa ayaguna waxay leein may xaqiiqat اliimaan wa kamaaluhu baa kuu sugnaan bimujarad aad tidhaahdo laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuul اllah wuxuu kaloo ilaahay subxaanaه wa tacaala sugay in muslimiintu darajaad ay leeyihiin xagga hawaabka iyo abaalmarinta darajaadkaasoo ka imanaya tafaawudkoodii iyo tafaadulkoodii fi اliimaan ulaaئika lahum darajaat cinda rabbihim wmakfiraة warisqun kariim ayagu waxay qabaan darajaad ma jirto maxaa yeele iimaanku mar hadduu sawaa yahay oo isku mid yahay nuqطa waaxidana yahay dadkoo dhanna nuqطa waaxida ka ambaqaadahaya ayib marka waa takdiib lilkitaab marka faafaahinta ka dheeraadka halkaa la muraajaci muminiintu waxaanu weeye aladiina kuwa idaa dukira allahu rabbi marka la xuso wajilad ay ruxutay danqato quluubuhum waidaa tuliyad marka lagu dul akhriya calayhim dushooda aayaatu ilahay aayadkan zaadum ay u kordhiso iimaanan iimaan wa calaa rabbihim rabbigooduna yatawakaluna tala saarta ilaahay uun keliya tala saarta weye macmuulkii baa laga hormariyay calaa caamili marka xasr iyo takhsiis iyo qasri bay faa'idaysaan bay dhahan qolyaha bayaaniyiinta ah sheekhu wuxuu yidhi fii mawaadica min alqur'aani mili hada ilahay wuxuu ku sheegay weeye ziyaadada iimaanka meelo badan buu ku sheegay qur-aan ka mid oo kan oo kale ah ama ama fii mawaadica min alqur'an qur-aanka meelo ka mida waxaa ku jira milu haada aayadahan oo kalea ku jira meelo qur-aanka ka mida ee intaan kaaga gaabsanno afalasta tara miyaan u jeedin buri sheikhu ana allaha tabaaraka wa tacaala lam yunazil inuusan soo dejinin calayhim cala lmuslimiina aliimaana jumlatan asagoo duuduuban hal mar asagoo duuduub iimaanka rabbi inuusan keenin sooma jeedid buuri kamaa lam yunazil ama lam yunzil qur'aana jumlatan qur sidaan hal mar aan loo keenin iyo iimaankuna kordhahayay oo isdabajoog u socday fa hadihi lxuja gartaani min alkitaabi ka ahaatay buuri xujadaani iimaanku inuu kordhayo tartiibna u socday maalin walba wax ku soo biirahayay waa xuja min kitaab illah falow kaana aliimaanu iimaanku hadduu yahay mukamalan mid la dhammaystiray bidalika aliqraar iqraarka anudqu bishaadatain buu sheeku u jeedaaye maa kaana ma ahaadeen buu liziyaadati korrinta ilahay uu sheegahayo waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana idan xilligaa iyada aabuna macna wax macna ma yeelatee iimaanku hadduu dhammaystiran yahay oo uu ku dhammaystirmi biqowli laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah inta ay ku dhammaystirmahayo iimaan baan kordhinay iimaan baa soo degay waxbaa biirsamay ilahay ma yidhaahdeen walaa lidikrihaa sheegiddeeda aayadahaas ah, dikriha dikri ziyaada walaa lidikrihaa sheegidda ziyaadana ooma ahadeena mawducu meelay degto ma ma yeelateen xaggeen saaraa wuxuu waaba buuxaaye dhiil buu xaggeen wax lagaga shubaa weelku hadduu buuxsamo ama bakeerigu buuxsamo xaggeed wax kaga shubi ayib marka wuxuu hi qur-aanka ilahay oo dhan bay nimankaa ka hor yimaadeen wa ama alxujatu min aلsunnati wاlaahaari اlmutawaatira amaa gartan oo daliila imaamka inuu kordhayo dadkuna ay ku kala tagsan yihiin ee camalkuna uu ka yahay min xaqiiqati اliimaan annutqu bilisaanna uusan kugu fillayn iyo wاlaahaari aaaarta almutawaatirati isdabagashay fi hada almacna macaan asaga oo min ziyaadati qawaacid اliimaan iimaanka usuushiisa in la kordhiyey ah bacdihaa barkeed bacda bacdin barkeed bar kale uu ka dambeeyo isdaba joogtay fa fii xadiiin xadii waxaa ku sugan oo minhaa me axaadii aliimaaniya ka ah arbacun wa fii aakhara xadiid kale waxaa ku jira hamsun shan wa fi aali xadii saddexaad waxaa ku jira tiscun wa fii araabic waxaa ku jira aara min ali ama akaru min dalik xadiid afraad waxaa ku jira sagaal wax ka badan yani wuxuu leeyahay waxyaabaha kutusahaya in iimaanku uu kordhayay si isdabajoogana ilaahay u biirinaya qur-aanka waanu soo tilmaanay labada ayad bu shekh kaga gabsadhaaba waa fara badan yihiin aayadaha macnaha ku yimid axaadiistu waxaad arkaysaa mar uu nabigu ku leey iimaanku waa afar calaamo iimaanku waa shan calaamo mar waxaad arki iimaanku waa sagaal mar waxaad arki iimaanku waaba ka badan yahay waa bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha illa allah wa adnaha imaatatu laada cani ariiq idan marka aan tusaalooyinku sifa min alarbaci axaadiita afarta darajo sheegtay waxaa ka mid a xadiis ibni cabaas radi allahu tacala canhuma can اnabiyi sal اllahu alيh ali wasalam ana wafda cabdalqays wafdigii reer cabdilqays waa qoys reer rabiica ahaa waxayna degi jireen waaga ayada ah mandiqada hadda loo yaqaana axsa ee sacuudiga ku taala gobolkaasay ka soo jeedeen ana wafda cabdilqays qadimuu calayhi nabigay u yimaadeen fi awaa'il اlhijra bay nabiga u yimaadeen faqaaluu waxay dhn ya rasuulka lahy wafdigaasi afartan bay ahaayeen baa u badan inta la sheeg afartan bay ahaayeen riwaayaadka qaarkood waxay sheegeen saddex iyo toban bay ahaayeen xaafid xajar wuxuu ku jamciyaa afartan bay ahaayeen laakiin ragga magaca leh ee gaadiidka wata ee shaximan ee culculus baa saddex iyo toban ah ee ugaasyaha ah ragga intiisa kalena waxay ahaayeen ciidan iyo xer iyo waxay ahaayeen mxaa gulufkaasay la socdeen saasuu asagu u jamcay fatxubaariga waa uu ku ijtihaaday aad buu qadiyadda weliba oga hadlay ina hada alxaya qoyskan kada oo min rabiicata reer rabiica ah cafwan ina hada alxaya min rabiica iyagaa isu jira iyagaa reer rabiica ahay ina hada alxaya qoyskani nabiga markuu ay u yimaadeen buu weydiiyey man ilxay buu nabigu yidhi sheekhu wuu gaabsanayaa yaa tihiin rabbu waa qoyskeen haybtiinna bal caddeeya markaasay haybtoodu sheegeen ina hada alxaya min rabiicata nabi alla waxay dhaheen qoyskani reer rabiicu ka tirsan yahay alxay huwa alqabiila xayigu asalkiisu meesha la degan yahay ee xaafadda a la odhan jiray waagi dambana qabaa'ilka dega lagu magacaabay waqad xaalad waxaa teeday baynana inta annaga ka dhaxaysa wa baynaka nabi alla y inta ka dhaxaysa kufaaru mudara reer mudar kufaartoodii baa inoo dhaxaysa way fog yihiin midina waa ka fog yihiin waa cirif wey marka nabi alla waxay dhexdeedna waxaa ku jira gabar reer mudar ah falasna mani nakhlusu kuwa ku soo gaari kara yani ilayka riwaayada muslim baa ku dartay kuwa ku soo gaari kara adiga manihin ilaa fii shahrin xaraamin bil xurma leh oo carab ay aaminsan tahay dagaalku inuu xaaraan yahay un baan soo safri karraa oo ku iman karaa deganka anagay baa fog diinna waa u baahannahay famurnaa waxaadna fartabadhen biamrin arin nacmalu bi aanu ku dhaqanno wanadcuu ilayhi aanugu yeedha man waraa'anaa muslimiinta naga dambeeya faqaal nabi wuxuu hi aamurukum biarbacin afar arrimood baan idin farhaya riwaayada bukhaari waxay ahayd amarahum biliimaani billaahi waxdah wuxuu amaray ilaahay keligii inay rumeeyaan oy caabudaan markaasuu nabigu wuxuu yihi atadruuna ma liimaanu billaahi waxdah ilaahay keligii in la rumeeya ma taqaano wuxuu yahay qaaluu allahu warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisibaa u ogaal badan afgabaadsi baa la yihahdaa ayib xataa haddaad taqaano nabigu inaad tiraado ilahay rasuulkiisa waxbaba soo kordhi kara moogta tashriic baaba jira waxyiga waa ayb nabigu laakiin hadduu dhintay oo hadda la joogo allahu aclam baa lagu gaabsan allahu aclam baad ku gaabsan waxaa lagu weydiiyey hadday arrin diineed yahayna allahu warasuulu aclam waad dhihi kartaa ee nabigu diinta waa ka warqabo waana iyo fiqul waaqic iyo tanziil iyo taxqiiqul manaad ku saabsan hadday tahay ma dhihi kartay allahu warasuulu aclam maxaa nabigu hawlaha dhacaya adduunka kama warqaba hadda nabigu waa xijaabtay markaasuu nabig wuxuu ihi shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaamu sala wa itaau zaka wa sawmu ramadaana wa an tucطuu min almaqnami alkhumsa alimaanu bilahi waxda maxaa loogu fasiray islaam baa loogu fasiray xaal waa inaad ilaahay rumaysaan ood aniga maxamed ay rumaysaan calayhi salaatu wasalaam ood salaada tukataan oo zakada bixisaan ood soonka soontaan oo zakawaad ee cafwan hanaa'imtana aad khumus ka bixisaan xaafid bn xajar culamadu waxay leeyiin wuxuu nabigu meeshan u sheegay khumuskii khanaa'imta u sheegay isagoon xajka sheegin xajku xilligaa lama fardyeelinba sanadka u horreeye la sheegay xaj in la fardeela waa sana saadisa taasica wadaaddaa yidhi caashira wadaaddaa yidhaahda dhibba ma lehe aduu xaj markaasi waajib ma ahayn sida raajixa maqnamna nimanka waxaa loogu sheegay kufaaru mudara udhexey dagaal baa ka dhexey way ku jihaadi jireen qabiilkaas meesha degaan reer rabiica ah kaanuu yujaahiduuna bikufaari mudara marka hanimadaad heshaan waa inaad ka soo dhiibtaan khumus arbacatu akhmaasna idinkaa iskale sidaasaa nabiga ugu sheegaya aamurukum biarbacin wa anhaakum can arbacin afarna waa idin amrahaya afarna waa idinka reebi aliimaan afartii la amray aliimaanu bilah wey uma fasarahu lahum nabigu iimaanku wuxuu ugu fasiray saxaabadii ree wafdiga cabdilqays shahaadatu an laa ilaha ila اllah وana muxamadan rasuul اllah waiqaamu الsalaa waitaau الzaka وأn تؤdوا khمسa ma غنمتم وأnhاكم عن الdubاء والxantm والنقيr والمqayr nabig wuxuu hi waxaa kaloo kamida inaad gudataan khumusa maa hanimtum waxaad haniimaysataan khumiskii aad bixisaan وأnhaakum waxaa idinka reebaya can الdubaa'i bocorka ubooyinka inaga ubadan dhihi jira qulucdeena soo garan maysaan dubuhu marka waa waa weelo laga samayn jiray bocorka ama bocorka tiidka waxaa tirada ama ubada ee biyaha lagu shubin jiray caanaha lagu shubtay subagga lagu shubtay galbeedkaas aad looga isticmaalaa marka biyay ku suban jireen marka khamr ay ku diyaarsan jireen iyo nebiid muskiraad ayaa lagu diyaarsan jiray iyo walxantami ashuunka xantamkuna waa ashuun weyn oo marka asna lagu qaboojiyo biyaha lagu sarqaamo iyo wanaqiiri geedkii la qoday naqiirku waa geed la xordo geetimireed baad salkiisa soo goyn ama geed weyn oo geedquuxaad soo goyn markaasaad waxaad e- e- e- dulelinaysaa oo la xordi sida weelashii iyo aan u qoran jirna iyo haamahoo kale yaa loo xordi kadibna meeshaasaa la dhiga midhaha lagu shubay timirta iyo canabaka iyo casiirka khamra lagu diyaarsan jiray naqiir marka waa geed la xordo wey geed salkii intii lasoo gooyo weel laga dhigo wlmuqayari muqayarku waa weelka laamiga la mariyo ama daamurka wlmuqayar qaarku waa daamurka ama laamiga wax u taqaanaa qaarka asagaa la yadha weelkii la mariy baan leen waa muqayar alimaam albukhaari xadiidku wuxuu u baabaystay baabun adaau اlkhumus min aliimaan khumuska in la bixiyo he iimaanku ka mid yahay ila nabi maxamed baa yihi waa min aliimaan hada fiqu asalaf الsaalix ayib sheekhu wuxuu yidhi qaala abu cubayd xadiidkii wuu inoo sheegay isagoo mucallaq ah kan maxaa loo yaqaana abu cubayd xadiid buu inoo sheegay mucallaq ah sanadkiisi muusan sheegay waa inuu sheegay marka qaala abu cubayd wuxuu yihi xadaanaahu xadiidka ibnu cabaas waxaa noo tiriyey cabaad ibnu cabaad almuhalibi min rijaali اljamacati iqat imaam akhraja lahu sittatu qaala xadaana abu jamrata wasmuhu nasr ibnu cimraan الضubci min rijaali اljamaca iqat imaam can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can الnabiy sal slam bidalika sanadka aan kuusoo xadiidka matniga aan kuu soo sheegay abtirkiisa wa kaasuu ku yidhi lianna alisnaada min addiin bukhaari wuxuu kusoo saaray xadiidka konton iyo saddex raqamka konton iyo saddex kitaab اliimaan konton iyo saddex muslimna raqamka tobaniyo toddobaad weeye abu daawuud saddex kun lix boqol sagaashan iyo labo iyo afar kun lix boqol toddobaatan iyo toddobo tirmidi kulli way soo saaraan ayib abu jamraana sawaabku yahay abu xamsa sax ma aha wa min alkhamsi axaadiista iimaankii ka dhishay darajaadkiisii iyo arkaantiisii afar ka dhigta wuu soo sheegay xadis bukhari soo sheegay ashahaadataan oo waaxid ah shahaataanka oo laga soo qaaday waaxid laga soo qaaday iyo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo adaa اlkhumus adaa اlkhumus waa xugun gooni nabigu u tiriyey ayib goonigu u tiriyey qolyana waxay leeyihiin shahaataynku waa asaaskii nabigu ma xisaabin ee waa soomu ramadaan الzaka الsalaa iyo adaa اlkhumus afarta u afartu nabigu ka hadlay laakiin xaafidku wuxuu le lagama saarka nusuusta waa sariixa fii caddi shahaatayni min aliimaan in lagu tiriyo wahada huwa sawaab wa min alkhamsi axaadiista iimaanka ka dhigtay shanta ee khaslo ka dhigtayna waxaa ka mid a xadiiثu bni cumara radi allahu tacala canhuma anahu samica rasuula اllahi sal slam yaquulu bunya alislaam islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tir baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaha ila اllah wa ana muxamadan rasuulu اllah waiqaamu الsalaa waitaaءi الzaka وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وxج البيت idan iسلاamkii waxaa lagu dhisay شaن tiir tiirkii koobaad waa شhahaadة an laa ilaha iل الlah وأna محamada rasuul الlah horaan nabig wuxuu soo yidhi waa iimaankii kowiis haddana maxaa la yidhi waa islaamkii kowiis qaacidadii marka kaa jabi mayso haddii iimaan gooni loo sheego keligii la sheego islaamka ku hoos jiraa baynu soo nidhi xadيk iبn cabaas haddaynu marayna wafdiga cabdilqays haddana waxaa la sheegay islaam keligii iimaankana waa ku hoos jiraa laakiin markaad u kala tiraado maye mid walba waxaa weeyaan mid kale ma hoosgelahayo haddii ay kulmaana magacyo kala duwan iyo macaani kala duwan qaadan maha inaad tiraado waad jabi waad ku baabi'i meesha ayada diintoo dhan baad u qaadaan inay iska hor imanayso alkibaar baa lagu tiriya bal weliba ninkan laado isxaaq bnu sulaymaan alraazi wuxuu dhintay qabla an yaluba albukhaari alxadii bukhaarion weli cilmi alab baan u dhaqaaqin oo ilmo yaro caruur ayuu geeriyooday abu cubaydlah waa buhaari waa ka wey oday weeye laba boqol labaatan iyo afartii buu geeriyooday ayib shaaficiy wuxuu la aqraan iyo axmed iyo weliba axmed isaga ka daweyn marka waa ka horeeye qadiim alwafa wey idan isxaaq ibnu sulaymaan araazi waa iqatu imaam min rijaal اjamaca min rijaal jamaca waxaan oga jeedaa sitada bukhaari muslim abu daawuud nasaa'i tirmidi ibnu maajah ayib an xandalta ibn abi sufyaan ibn cabdiraxmaan aljumaxi iqatu imaam min rijaal jamaca can cikrimata bni khaalid ibn اlcaas ibn hishaam almakhzumi min rijaal jamaca ila bna maajah ibn maaja inta kale waxbay ka wariya waa nin imaam jabalah can ibni cumara can الnabiyi sal slam bidalika saasuu noogu tabiyey idan ibn cumar buu ku fadhiisiiyey bukhari wuxuu kusoo saaray xadiidkani fii kitaab اliiman raqamka sideedaad muslimna lix iyo toban raqamka buu kusoo saara marka xadiidka waa taqaana xadidka arbiciinka lagu soo bartay weeye hawsha arbiciinkaad kusoo marteen bay ila tahay sheekhu wuxuu uhi wa min atisci axaadiidta sheegaysa in iimaanku iyo islaamku sagaal tir yahay waxaa ka mid a oo intaa sheekh wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo kolba nabi maxamed wuxuu ku socday wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima idan mar walba nabigu wixii loo sheegay iimaana ama tawxiida ama diina ayuu ummadda u tabinhayay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk marka afartu iyo shantu iyo sagaalku isma burinaysee kolba heerkay noo joogtay wey kolba biyaha iimaanku meeshay noo hayeen baanu ku hadlaynaa ayib ومن التسع sagaalka waxaa ka mid xadيiث أبي هuريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه سلم أنه قاaل inuu nabigu yihi إنa للإسلاaم iسلاamka waxaa u ahaaday suwan calaamado suwan ama dhidibo ama mxuu ahaay dhagaxyo suwan waa dhagaxa remiga meelaha bahgooyada lagu fakaday wadooyinku isku dhaafaan ama waxay qotomiyaan geedo ama dhagaxyo waaweyn bay qotomiyaan markaasay xariijin in xagga loo leexday waddadu ay halkaa tahay reerku miyigu markuu guuro oo waddadii lagu sociyey awrta ay ka leexato ninka awrta waday awrta la socda wuxuu samaynhayaa laanbuu goyn waddadii taasuu soo xidhi meeshii loo dhaqaaqayna xariijin buu u jiidi waxaan hadda sma ishaaraadka magaalada marka la joogso fallaarama lama bixiyo xaggaas mid baa u leexatay xagga mid bood baa kuusoo bixi fallaaro fallaaro hadaad fahmaysa waddada meesha u socotay iyo meesha ka timid wixo dhan waad garanaysaa nafs alqadiya wey marka suwag waa dhagaxyaha iyo dhidibada la'aasay remiyigu ay ku gartaan wadooyinka iyo dholaka kula gartaan ina lilislaami islaamka waxaa u ahaaday suwan dhagaxyo iyo wa manaaran calaamado ka manaari ayiiqi wadada calaamadeedoo kale ah wadooyinka astaamaha lagu garto kor islaamku leeyahay ayib qaal abu cubayd wuxuu i waa nin hade adiibo luqadana yaqaana suwan haddaad maqasho buui hiya maa haluda wartafaca min alardi taagad bay leedahay wey hadda taaga iyo dalcadaha iyo qowyaha waa lagu kala gartaa dhulka markaad halkaa marayso qow hebel wuxuu kaa qaadan udhe halkaasu bidix buu kaaga sanka hebel markuu halkaa qabto halkaa u aad jiir hebel baa halkaa kaaga aadan haartaa iyo markaa dalcadda aad marayso xagga u daadan waxyaabahan dhulku hadduu siman yahay oo miiskaa uu noqon laha waa lagu baabi'i lahaa kaymahan iyo hawdadkan iyo taagagan iyo dalcadahan iyo qowyahan wax badan baa lagu kala garaa soo jiraan ma ayib sheekhu wuxuu ihi suwana asalkeeda waa hiya maa haluda waxa adkaada wartafaca xaggana kor noqda oo min ard waa taagaga waaxidatuha mufradkeeda waxaa layidhadaa suwatun ayaa layidhahda buu ku ihi ama sawatun waxaad tidhahdaba nabigu markuu tiriyey manaaraadkii iyo calaamadihii iyo astaamihii islaamka wuxuu ihi minha waxaa ka mida an tu'mina biاllaah ilahay inaad rumayso walaa tushrika bihi shay-an aad u shariig yeelin waxaa ka mid a iqaamaة الصلاة salaadoo la aqimo wa minha iqaamaة الصلاة وإitaaء الزكاة ama وإitaaء الزكاة zakadoo la bixiyo وsawma رamaضاana وxaج الbeyt ama وxaج الbeyt والأmri bالmacruuf wanaagoo la isfaro والnahyi can الmunkar xumahoo la yska reebo وأn tusalima inaad salaantaa ka mida calى أhlika أhlkaada إida dakhalta calayhim markaad u gasho reerkii dadka muslimiinta ah meesha jooga markaad soo booqoto ama aad soo dheelmanayso asalaamu calaykum dheh wa an tusalima cala alqowmi muslimiinta inaad salaantaad ka mida ah idaa mararta bihi markaad soo marto faman taraka ruuxii ka taga min dalika calaamadaha iyo tiirarka islaamka la sheegay shay-an wax ka mida ah ruuxii ka taga faqad taraka wuxuu ka tegey oo dhaafay sahman min alislaam leeg iyo tiir tiirarka islaam mida dhaafay wey waman tarakahunna ruuxii ka taga riwaaya xadiiku gu ley oo kale kullahunna riwaaya xadiidku uu leeyahayoo abaraani iyo ibnu sunni kulli ay soo saaraan iyo mxuu ahaay maqdasi fii kitaabihi alxafi almaqdasi cabdulwaaxid kulli waxaa ku yimid waman tarakahunna kullahunna ninka dhammaan sagaalkii tiirba ka taga faqad walla alislaama dahrahu islaamka wuxuu u duway dhabarki yani islamka waa ka baxay waa ninkaas isdaaye islaam bannaankuu ka joogaa islaamkii leebabkiisii iyo tiirarkiisii iyo calaamadihiisii iyo astaamihiisio dhanba haddii lagaa waayey maxaad islaam ugu maxaabsan yani marka eh, halkaasuu sheekhu dhigay xadiidku waa mucallaq imaamku waa inuu isnaadiyo wuxuu yidhi ah, ah, qaala abu cubayd xadaanii xadiidkan waxaa ii tabiyey yaxya bnu saciid alcaaaru yaxya bnu saciid alcataar baa aniga hadda ii dhigan sheekh albaani hoosta wuxuu leeyahay asalka abu cubayd waxaa ku qoraa anaa badelaye waxaa ku qoraa buu yihi yaxya bnu saciid alqataan aniga waxaan isle in la bedela ma ahayn sidaa asalka ku qorayd baa sawaab ah sheekhu isagu wuxuu leeyahay waxaan ka saxay kitaabka alamr bimacruf nahy can ilmakr wey xaafid almaqdis uu leeyahay yaa xadiidka wariyey wuxuuna ka wariyey min ariiqi abi cubayd kitaabkana waxaa ku yimid alcataar baa ku yimid waxaan leen anugu u arkaa inay tahay alcataar inuu ku yimid kitaabkaasa inuu tasxiif yahay min anusakh maxaa yeeley ninka yaxya bnu saciid cataar ah abu cubaydna sheekh oo ma aha asaguna ardaygii thawr eh, mxuu ahaay alkuufi ma aha alimaam alxaafid almizi tahdiib ulkamaalka markuu u tarjamaystay labada wadaadba yaxmed saciid alqataan albasri ee ninka xaafidka garanaysaan rijaal jamaca ahaa waa shaykhu abi cubayd qaasim musalaam waana tilmiidu thawrn yaziid alkuufi oo hadda aynu hayno marka ma dhici karto in yaxya saciid alcataar ashaami alximsi daciif oon abi cubaydna sheekh u ahayn ardayna aanu ahayn shaykhu shaykhi abi cubayd thawr bn aan sheekh u ahayn in la yidhaahdo asaga weye lagu xambaaro asalka sida ku qoran baa saxan sidaasaan u arkaa ayib kutubta kalena sidaa ku timid ku timid muxuu ahaa yaxya saciid alqataani abi cubayd ku timid baa ku timid marka in loo bedelo halkaa kitaab intii la ictimaado Eh, nimaan abu cubaydna sheekh u ahayn sheekhu sheekha abu cubaydna aan arday u ahayn la soo geliyo sax maanu arkaa kolley gabagabadu yaxmed saciid alqataan weeye waa liannahu sheikhu abi cubayd wa tilmiidu thawr bin zid eh, alkuufi sidaasaa fiican can thawr eh, marka haddaad sida sheekh albaani martana yaxmed saciid alcataar waa nin daciif ah yaxmed saciid alcataar alansaari shaami ibnu xajar wuxuu hi taqriibka daciifun dahabi wuxuu yidhi alimaam almuxaditu saduuqu wathaqan musafa wadacafahu ibnu maciin wadaara qutniyu mar kale wuxuu yihi wahwa bayin dacfi marka ninka daciifka ama ah ahe waa imaamkii jabalka ah ee min rijaal jamaca ahaa qaraaintaasana tusaysa sheekhu wuxuu markaa saa aynu ku dayn can thawm yaziid alkuufi <clears throat> cafan alximsi laftigiisu waa shaami waa shaami can khaalid ibni macdaan alkalaaci min rijaal jamaca asnaa thawrna waa min rijaal jamaaca thawr bn yaziid mxuu ahay ashaami alximsi laftirkiisu waa min rijaal jamaaca إلا أنه رمي بالقدر ثقة إمام إلا أنه رمي بالقدر خالد بن معدان أثناء الكلاعي وثقة من رجال الجماعة يحمد سعيد القطان من رجال الجماعة وأسانيد عالية يشيخ كان حديث كنا شغل باني سلسلة وكو صحيحية كغنها الله طرق زي شواهد رقم كصدح بقول صدن يصدح السلسلة الصحيحة صدح بقول asilsila saxiixa can rajulin can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabi sal slam idan xadiidka sanadkiisa buu kuu sheegay xadiidkan aan kuu soo ina lilislaami suwan wa manaaran ka manaari ariiqi ilaa aakhirihi saasaan sheekhu kugu sheegay buuri xadiidkan marka yaxmed saciid alqataan xufaad badan baa khilaafay ilaa afar xaafid oo kale ayaa ku khilaafay fii dikri rajuli oo waxay ka dhigeen xufaada kale can tawr bn yaziid can khaalid bn macdan alkilaaci can abi hurayrata can abi hurayrata asaga wuxuu ka dhigay can rajulin can abi hurayra soo uma jeedaan marka dikru rajuli fi sanadi waxaa la infiraaday yaxya bn saciid alqaطaan baa la infiraaday ruwaadda intooda kale ee xadiidka tawr yaziid ka qaata ee khaalid macdaan sii mara waa can khaalid bn alkilaaci hiqat اlimaam can abi hurayrata can الnabi sal ly slam saasay ku wariyaan riwaayadaasana raajixa min xayثu addaliil marka la fiiriyo lakiin riwaayada xoogu waxaa ku iman kara ila waa munqaطica oo khaalid macdaan alkilaaci samaacuhu can abi hurayra waxaa diiday inuu sugan yahay raazi abu xaatim araazi salaxudiin calaa-ina far baa ku godan boodhi laakiin waxay labaduba sallimeen khaalid macdaan alkilaaci inuu soo gaadhay abu hurayra oo uu la kulmay oo uu soo gaadhay laakiin waxay dhaheen lam yadkur samaacan laakiin samaac muusan caddayn xooguu tashadud ba hawshaa ku jira leannu ninku waa nin xaafidoo iqa ah mudalisna ma aha marka cancanadiisa naxmiluhaa cala asamaac ayib maca ulwi intaa adigu haddii uu munqaic noqdo shawaahidda kalea ku halkaa laga muraajaciyo bilmunaasaba xadiidka markuu sheekhu marayo sheekh albani silsilada markuu marayo iyo isdiraaga u dambeeya ee kitaabka gabagabadiisa oo saddexiyo tobnaad iyo markuu soo marayo mujaladka koobaad ee silsilada xadiidka siddeetan iyo toddobaad iyo mujaladka xataa saddexaad lixaad midka toddobaad ee u dambeeya kulli wuxuu taqriiriyaa ninkii arkaanta islaamka oo dhanba ka taga ilaa shahaadataan yaa muslim faasiqa oo naaji ah ayuu sheekhu qarirahayaa wuxuu leeyahay xadiidkan iyo axaadii kale wuxuu u deliishanayaa oo asagu wuxuu leey waman tarakahuna kullahuna faqad walla eh, eh, faqad walla alislaama dahara wuxuu leey waxay tusaysaa weli aanaan gaaloobin islaamkii baa la anfiyey ee iimaankii weli waa baaqi shubhadii murja'a gashay baa sheekha gashay inuu u kala qaadan yahay islaam iyo iimaan marka midkood la sheego keliya la sheego ayb shubhadii baa gashay wuxuuna sheekhu dhiiraandhiliyo yidhi ninka qaba in taariku salaadku uu kaafir yahay bimujarad tarkina uu ku gaaloobahayo waxaa u dhuumatay buui shubhadii khawaarijta baa u dhuumatay acmaashii arkaanta kaleoo dhan haddii laga taga la gaaloobi mahayo mar haddaad uu kuu sugnaado ciqdu laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah hawshaa waa hawl khatara ah, waana caqiidat lirjaa waa horaan waxaan sheegay sheekh albaani masalat liimaan inuu murjic yahay kadibna aad baa lagu eeday at waa kii sigiska lagu radiyay shekhlbaan murji yiri dhibkooda wadaadu waxaa weeye markay marayaan kutuba sida daraasaynhayaan waxaa laga yaabaa inay niman taabiciin ah iyo ataacu taabiciin alkibaar iyo niman sheekhalbaani maalin meelay mareen usan mari karin hal maalin meelay mareen iyo waxay ku xukumhayaan murji qadari kaana naasibiyan rumya binasbi kaana mutashayican haaliyan way ogol yihiin laakiin wadaadahan eh, salafyada sheegtee noolnool ama waa dhowey dhinta haddaad tiraahdo asna hawshu baa lagu hayaa ahay culmadii wacaayaha baa lagu dhihi culmadii wa laga sheegay oo kuwa hore dhintay maxaa cirdigooda badhay ay yani hawshaa hawl khaldan wey aadaa laskaga ilaaliyo sheekh albaani fii masalati اliimaan waafaqa almurji'ata bal huwa murjicun wuxuu qabaa sheekhu acmaashoo dhanba acmaasha jawaarixdoo dhanba inay tahay min kamaali اliimaan ama eh, aysan shardu six ahayn ay tahay kamaaluliimaan buu qabaa ardaygiisii baa ku qiroo ka soo guuriyey xukmu taariki sala eh, xasan bin cabdilxamiid alxalabi asagaa silsilada ku tiigtiigsana ku dagaalamahaya masalatu lkufr markuu marhayana wuxuu u celiyaa jaxdi iyo takdiib istixlaal caqadi qalbi ah iyo jaxdi ayuu shardiyaa kaa dambe wadaadaha ka murmo aqwaal kale uu leeyahay keenaan adugu waa la celiyaa masaladaa muwaafaqatu liljahmiyati wاlmurji'ati fi masalati اlkufri ama masalaة اliimaan ayadu waa muran madoonto way bannaankay taalla irjaagaas sheekhu inuu ku jiray waa hawl cad waana murji sheekhu fi masalati اliimaan fii masalati اlkufrina inuu jahmiyada waafaqa anu waan aaminsanahay laakiin wadaaddaa ka murma taa iska ogow halgu ku khaldamina ninkii yidhaahda ruuxa waxaa ku filan muslimnimadkiisa iyo iimaan iimaankiisa iyo inuu janno galo saana uu adduunka muslim ku ahaado waxaa ku filan annudqu bishaadatayn baa ku filan acmaashoo dhanna min asalaa acmaasha waajibka faraaidaynu ka hadhaynaa faraa'idda iyo waajibaadkao dhanna min asalaa ilaa aakhirihaa waxaa weeye katageedii lagu gaaloobi maayo haadihi caqiidat murjia caqiidat lmurjia hal naqli aydan siiyo alimaam isxaaq muraahuya isxaaq ibn ibraahim ibn makhlad alxandali muraahuya imaam ahli khuraasaan wa ahli sunna waljamaca yaa wuxuu ka soo hadlay bilowgii irjaaga xasan ibn maxamed xanafi inuu bilaabay oo asagu irjaadiisu uu ahaa xukumka la kala xukumahayo cumaan iyo caliy iyo mucaawiya howlahaas ilahay baynu u daynaynaa buu asagu bilaabay markaas wuxuu yidhi markuu ka soo hadla qadiyadda uma halat ilmurji'atu murji'ada way qunuday buu waba ka tagtay taasaba yaa waxay farda kula baqad bay ahayd way ka daran callahay dhigteen buui uma halat ilmurji'atu xataa saara min qowlihim ana qowman yaquuluun man taraka الsalawaat almaktuubaat wa sawmi ramadaan wa sawma ramadaana cafwan wالzakaata wاlxaja وcaamaة اlfaraa'idi min غayri juxuudin laha إna la nukafirhu fahaؤulaaءi اlmurji'aة اladiina laa shaka fiihim muxuu sheekhu idin yidhi murji'adu way hulubay buuhi oo way xadgudubtay ilaa ay aamineen in ay dhaheen ruuxii ka taga salawaadka shanta ah oo ka taga soomu ramadaan oo ka taga zakada oo ka taga xajka wa caamat alfaraa'idi kullaha ka taga laakiin min hayri juxuudin laha isagoon diidanayn oo aaminsan inay waajib tahay ninkaa lama tagfiirinhayo sheekh wuxuu uhi fahaulaai hum lmurja'atu aladiina laa shaka fiihim uma hum asnaafun markaasu dana tiriyey uma hum asnaafun waxaa afarkaa wariya xarb ibnu ismaaciil alkirmaani fii masaa'ihi liisxaaq wa axmeda bisanadin saxiixin haayatan safxada waxaa kaloo soo saara maxamed nasr almarwasi fii tacdiimi qadri salaam mujalladka labaad isla asagoo kale wuxuu ka sugan yahay weliba kacab alimaam sufyaan bnu fii kitaabi الsuna lcabdillahi bn axmed bn xambal bisanadin xasan iyo laba raqamka wadakar ibnu rajab alxambali fii fatxi اlbaari sharxu saxiix اlbukhaari mujaladka koobaad labaatan iyo shan ibnucyaas wuxuu sharxo kala qaadaa dhigoo yidhi macaasida iyo muxaramaadka ruuxa ku dhaca min hayri istixlaalin laha cinda ahli sunnati waljamac waa maxay waa faasiq la takfiirin maayo laakiin wman taraka alfaraa'ida mutacamidan min hayri jaxdin laha fahuwa kaafir cinda ahli suna wاljamaca yani wuxuu yidhi murji'adu waxay ku khaldameen inay simeen macaasidii iyo faraa'ishi tarku lfaraa'idi tacamudan min hayri jaxdin laha waa kufr min cindana looga tago ama irtikaabu اlmacaasi min hayri istixlaalin laha waa maxay waa macsiyo iimaanka ku nuqsaamayo iimaankii o dhan ku dumi maayo marka waxay ku khaldameen inay isku doon saareen tarku faraa'idi caamatan iyo irtikaab اlmacaasi min hayri istixlaalin laha marka qadiyadaasi waa qadiyada sheekh albaani uu ku khaldamay caqiidadaasoo kale waxay ku qoran tahay alfaad laga fahmi karo waxay ku qoran tahay manhajka jamacat اlictisaal ayib haddaad maqasho iimaanku waa acmaal اlquluub iyo ictiqaad اlquluub iyo annutqu bilisaan laga agwareegayso oo laga carara acmaal اljawaarix inay min xaqiiqati اliimaan tahay ninkii kulligeed ka tagana uusan gaaloobaynin lagu wareegaysto ha ka sheega ruuxa inuu murji yahay qolya waxay dhihi maad jidaahayd wadaadow sheekhu waafaqa almurji'ata ee laakiin waa murji maad ka leexateen salafu saalix waxaan ka haynaa qodobka ruuxii laga helo waxay ku xukumeen hee bal ulaaة اmurja xukumhaya inay yihiin isxaabn rahuya uma halat اlmurja'a ninkii yidhahdaa tarku caamat اlfaraa'id min hayri jaxdin laha gaalnimo ma aha oo diinka lagaga bixin mahayo waa murjiun haalin cinda ahli الsunna wاljamaca hawshaa markii lagu khaldan ayb waxaynu u yaqaanaan salafka midka asaga ah kufr maxaan shalay soo sheegnay kufru اlcinaadi wاlistikbaar ama kufru اliibaa'i wاlistikbaar sidaa waxaa u cabira waxaa u cabira xataa rag dambe mutaahiriina u cabira xaafid alxakami kitabka macaarij alqabuul markuu marayo saas u cabira shaykhu اlislaam maxamed cabdilas wuxuu ka dhigaa kufru اlicraab tan wuxuu ku tiriyaa kufru اlicraab buu ku tiriya waa runtii diinkii baa ilaahay soo dejiyey axkaamtii baa la cadeeyey wixii baa kuu caddaaday anigu diinkan waxaan ka haysanhaya annutqu bishahaadatayn maca maa fi lqalbi min iimaan faqad hawlahakaan u dhaqaaqi maayo macsiyana dhaafi mahayo waajib iyo faradkaana la iman mahayo wuxuu yidhi sheekhu lislaam maxamed cabdiwahaab wuxuu yidhi hada kufr اlicraaq waa saxa weeye ama kufr اliibaai wاlistikbaari wاlcinaad ka dhig ama kufr icraad ka dhig waa kufri cinda اsalaf ninka ku dhacana waa murji warku waa intaas inta inaan baraarujiyo waan rabay marka inaad isku khalado saddex xaalo baa dadku isku khaladaanoo dhibku waxaa ka yimaadaa aliimaan اlmustaxab iyo aliimaan اlwaajib iyo aliimaan اlmujzi almaqbuul saddexdaasaa laysku khaldaa saddexdaa arrimood waa inay xerowga u kala baxdo wahaabiga ee sheegaan inuu salafi yahay dhibkiinna waxaa weye inaad inku salafiye sheegataan ummadii kalena aad tiraan ahlulbidac weeye ood hugool ku qabataan xaggana usuulu salaf iyo masalat liimaan baa idinku fadhido soo dhibaato ma ah hawshaa khatar weeye masalaة اliimaan saddexdaa daraje aliimaan اlmujzi wاlmaqbuul iyo aliimaan اlwaajib ay aliimaan اlmustaxab in laga tago makruuhaadkao dhan aad ka tagto mustaxabaadko dhanna aad la timaadaiyo daacaadka mustaxabada ah waa maxay waa min aliimaani lmustaxab wa min kamaali iimaani lmustaxab shay walbo ilaahay u ammaanay ama khayra oo mustaxab oo sunna ood la timaado iyo makruhaadkood ka leexato xataa ayaysan muxaramaad iyo kabaari waaweynba noqonin waxaan nagu tiriyaa waa min aliimaani almustaxab ninka waajibaadka la yimaada sunanka iyo nawaafishana la yimaada wuu ka iimaan badan yahay ninka ku gaabsada waajibaadka leannoona waxaan la imid mustaxabaad iyo suna iyo طaacaad kale iimaankay waa kordhaya marka waxaa loo yaqaanaa kaa aliimaan اlmustaxab ama min kamaal iimaan اlmustaxab baa lahahdaa kamaalka ka imanaya sunanka wuxuu dhammaystirhayaa iimaankii mustaxabka ayadaa mustaxaba ahayd laakiin tarku اlmuxaramaat alkabaa'ir wاlityaanu biاlwaajibaat waa min aliimaan اlwaajib in muxaramaadka laga tago waa waajib waana min aliimaan ka tegiddeedu in lala yimaado waajibaadka lala yimaadana waa min aliimaan waana waajibaad ayib kulligeed waxaad kari karto dhan aad la timaado min aliimaan اlwaajib haddii aad tirina waxaad dhihi waa min kamaal iimaan اlwaajib ayib intaasi waynu garana ila tahay laakiin waxaa waxya aliimaan اlmaqbuul ama aliimaan اlmujzi waa maxay waa ictiqaadkii qalbiga ahaa iyo qowl lisaan iyo faraaishood kala timaado maa yusadiq iimaanaka salaad keligeed allah ka dhigo waa inaad faraaisha waajibaadka caamat lfaraa'ida wax kala timaado marka aliimaan اlmujzi baa lahahda waa iimaanka gudahayay uu ku asaxayay islaanimadkaadu haddii lagaa waayo saddexdaa qodob mid ka mida gaal baa muslim ma tihid ictiqaad اlqalbi iyo qowl lisaan iyo iyo jinس اlacmaal inaad wax kala timaado ama caamaة اlfaraa'id inaad wax kala timaado ama zakiya salaad ka dhig ama eh, jihaad ka dhig ama soom ka dhig ama xaj ka dhig yani waa inaad la timaado iyo shaykhulislaam ibn isagaa hoos u dego wuxuu leeyahay waa inaad la timaado waajibaadka iyo faraaisha diinta nebi maxamed ay la khaas tahay haddaad la timaado waajibaadka diinteenna ku yimid qaybo ka mid ah laakiin ay tahay waajibaad la wadaago oo diimihii hore diinteenna ka dhaxeeya ka biri اlwaalidayn wa sidq اlxadiiث wa adaaءi اlamaanati ku islaami maysid lanna waa akhlaaq guud weeye inaad waajibkaa nabi maxamed la yimid ood nabiga ku raacayso ood fartoomaysa amarkiisii waa inuu waajibku noo caddeeyo khasaa'is alfaraa'id alkhaasa biاlislaam alatii ikhtasa biiijaabiha muxamadu waa la timaadu sheeku ku leehay salafkuna sidaasay qabaan buuri leanna waxaa tiri nabi maxamed baan raacsanaya waa inaad la timaado ficil khaas nabiga ku ah iijaabidiisa sharcigeena oo rumaynaya qowlkaadii maa qultahu laabudda min ficlin ficli waajibin ظaahirin shaahidin lima qultahu laabudda min waajibin ظaahirin khaasin bالshariica اlislaamiya yusadiqu ma qultahu idan arkaan islamka o dhan min khasaais اlislam wey arkaan islaamkan oo dhan waa min khasaais اlislaam jihaadkaa ka mida qaabkan loo jihaado islaamkaa khaas la ah idan markaas waxaad la timid haddii rugniga camaliga waanu helnay rugniga qowligana waynu helnay kii ictiqaadka qalbiga waxaad la timid faqad atayta biاliimaan اlmujzi'i wاlmaqbuuli aw اliimaan اlmujmaliina waa la yidhahdaa saddexdaa darajo hadduu kuu noqon waayo waad fashilmi iska ilaali daaco walbo waajiba ah in lala yimaado waa min aliiman waana iimaan waajib ah laakiin bixaddi daatiha haddii aad ka tagto fardan ahaan oga tagto ku gaaloobi maysid laakiin iimaankii baa ku nuqsaamaya iimaankii baa dhaawac ku gaadhaya laakiin kul alfaraa'idi wاlwaajibaat haddaad ka tagto maca alqudrati calayha waxaa anfoomay ruknigii camaliga ahaa aliimaanu qowla wa camalka awaadi ma haysidii cawalkii ma haysid hawshaasi waa in la kala fahmo sheekh albani wuxuu taagan yahay caamat اlfaraa'ida ninkii ka tegey maca alqudrati calayha waa muslim waa muslim ayib maadaama laga helay laba rugni annadku bishaadatayn iyo ictiqaadkii kala buxu saddexdaa wado weeye ha ku baabi'ina xaggeen marhayaa hadda fadana aljaahiluuna qolihii jaahiliinta waxay maleeyeen bui aljahiluun waa almurjia aljaahiluuna bikitaab illah wa bisunati muxamed fadana aljaahiluun jaahiliintu waxay maleeyeen nimanka ka jaahil ahaa buri biwujuuhi hadihi alaxaadiid axaadiian qaab meelaha lagu xambaari wujuuhuna maxaamil buu jeeda sheekhu maxaamil axaadiistan midka sagaalka sheegay xadiidka shanta sheegay midka afarta sheegay meesha lagu xambaariya booska la dhigi qolyaha aan garanay waxay u qaateen ana axaadiistu inay tahay mutanaaqida mid isburinayso iska hor imanaysa maxaa jira likhtilaafi اlcadadi minha tirada iskhilaafsan bay dheheen afar baa iimaanku yahay haddana shan buu yahay haddana sagaal maxay tahay oo taarikhu liimaan ma taqaanaan hawshu qaabku u socdo shee wuxuui wahya bixamd illaah mahadii ayadoo bui axaadiisu wa naxariisiisa inuu ku dhahan baciidatun way ka fog tahay min atanaaqudi calaabaa aniga i dhigan laakiin nuskhada daarulmuwaddah min baa ku dhigan saasaana fiican way bxamd اllahi وraxmati min الtanaaqudi tanaaqud way ka fog tahay wainamaa wujuuha meesha la dhigaya macnaha lagu xambaari waxaa weeye maa calamtuka waxaan kuu soo sheegay oo in imaanku kordhahayay kolba heer marahayay ayib oo min nusuuli اlfaraa'idi faraaishu inay soo degeen biliimaani iimaanka farad yeelaysay mutafariqan si isdabajoog oo kala baxsan fakulamaa naزlat waaxidaة mar allo farad la soo dejiyey ama iimaan la soo dejiyey cusub alxaqa rasuulula rasulka ila wuxuu helaysin jiray cadadaha tiradeedii biliimaani iimanka hore saabiqaba ku darahaya afar nabigu hadduu hayo oo mid shanaad loo sheegay shan buu maalinka dambe ka dhigay haddii saa'il yimaad nabi allow iimaanku waa imisa arkaantiisu waa imisa shan wayuu dhihi haddii iyadoo loo kordhiyey saa'il kala yimaado intii ayuu kordhinaya uma kulamaa jadad allahu mar walbo ilaahay u cusboonaysa lahu lirasuuli minha min aliimaaniyaati wa min alfaraa'idi ukhraa mid kale zaadaha nabigu kordhinaya ukhadaasi fi lcadad tiradii hore ee shanta ayd buu kusii kordhinaya xataa jaawaza dalika ilaa tirada iimaanka dhaaftay asabciina khullatan darulmuwada sidaasaa ku dhigan saasana fiican asabciina kelima macna ma yeelanaysaba السبعين كلمة دار المودة النصوية وحققنا السبعين خلة أي خصلة طيب ilaahay noqotay ay dhaaftay toddobaatan wax ka badan ay noqotay alimaan wuxuu sheekhu tilmaamaya xadiidka alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba buu tilmaamaya ayib kadalika sidaasaa ku yimid buri fi lxadiii ladii fi lxadiii almuhbati canhu xadiidka nabi maxamed laga sugay sidaasaa ku yimid imaamku inuu kordhay oo uu gaadhay toddobaatan iyo dhowr ka badan anahu qaal inuu yidhi baa ku sugan aliimaanu bidcatun waabcuuna juz-a toddobaatan iyo dhowr gabal weeye iimaanku afdaluha midda u khayr badan waxaa weeye shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa adnaha midda u ajiryarna wadada laga fogeeye qashinkiiyo qodaxa laga qaado xadiidka marka waa in la isnaadiye hadde qaala abu cubayd wuxuu yihi qasim salaam xadana abu axmed azubayr maxamed cabdillahi zubayr alxaafid alimaam min rijaal jamaca can sufyaan bn saciid athawri abu cabdillahi athawri brijal jamaca can suhayl bn abi saalix can cabdillahi bni dinaar almadani kulligood waa min rijaal jamaca can abi saalix asamaan dakwan can abi hurayra radi allahu tacala bihada alxadiidi buu noo tabiyey xadiidku fi saxiixayn bukhaari wuxuu kusoo saaray raqamka sagaalaad min kitaab aliimaan muslimna raqamka soddon iyo shanaad min kitaab aliimaan ariiqan boona ayaa u xoog badan hadda uu ku keenay abu cubayd xadiidka min ariiqi suhayl can cabdillahi bni dinaar can abi saalixin can abi hurayra sheekhu marka wuxuu wain kaana zaa'idan fi اlcadadi falaysa huwa bikhilaafi maa qablahu xadiidka dambe muxuu kordhiyey iimaanku inuu yahay toddobaatan iyo dhowr ka badan toddobaatan dhowr ka badan inuu yahay wain kaana haba ahaado markay cadadkan dambe zaa'idan mid ka badan fi lcadadi xagga tirada kuwii hore ka badan haba noqdee falaysa ma ahan huwa bikhilaafi maa qablahu wixii ka horreeye ma khilaafsana buuri wainamaa tilka dacaa'imu wa usuul arkaantii horena soo maray bunya islaam calaa khamsin waa tiirarka islaamka uu ku istaaga waaweyn kan dambana waa furuuc ayib marka furuuc iyo usuul la sheego wadaadaa khaldama oo ku bariqdeen meeshaasi ha ku khaldama weligaa marba islaam iimaanka waxaa loo qaybiyaa usuul asal iyo farac asluliimaani waa e, waxay u jeedaan iimaanka baainka ah asluliimaan waxay u jeedaan e, baainka atasdiiq alqalbi bay u jeedaan ayib wixii marka jawaarixda ka dhacan waxay odhanhayaan waa furuuc اliimaan lanno jawaarixdu ma shaqaynayso haddaan asal aysan ku fadhin hoos qalbigu wax ku jirin ina fi ljasadi mudqatan idaa saluxat saluxa ljasad eh, eh, eh, kulluhu idan meesha wixii gala yaa afkaada ka soo bixi oo adimahaada ka dhici ood ku dhaqaaqi ood ku iqdaama ood samayn ma dhici karto halkanoo maran halkanoo ka maran iimaan in jawaarixdooda sidii loo baahna ay u shaqogalaan allahuma inaad cabsanayso munaafiq tahayoo seefaad ka cabsama mooye oo waxa kaa shaqaysiinhaya ay seefta tahay mooye ayb marka aslu اliimaan waxay u jeedaan wadaaduhu waa aliimaan albaaطin waana alictiqaad alqalbi wاlcamal alqalbi farcana waxay u jeedaan waa camal jawaarix aliimaan aلظaahir mar waxay kudhihi iimaanku waa daahir iyo baaطin daahirka waxay u jeedaan wixii jawaarixda ka dhaca baaطin waxay u jeedaan wixii qarsoona libirsan ee qalbiga ku jira marka ha u qaadan wax walboo farca inuusan ahayn min asli اliimaan ayib hawshaa markaa ha ku khaldamin wax walba marka aaco oo wanaaga waa min xaqiiqaة اliimaan wa ajzaa'ihi wa shucabihi wey ayb sheekhu marka wuxuu ihi wainamaa tilka dacaa'imu jamcu dicaama waa tirar iyo usuul iyo asallo weeye wa haadihi tan dambe fara badanee ilaa imaaqtilada laga gaarana furuucuhaa furuucdii la weeye laamaheedii zaa'idaatun la kordhiyey fii shucab aliimaani iimaanka laamihiisa lagu kordhiyey min hayri tilka adacaa'imi tirarkaas aan ayadoon ahayn buuri ayib marka iimaankii mustaxabka ah iyo kii waajibka ah iyo kii mujmalkaa ah oo dhanba sheekh wuxuu kugu qaybiyey dacaa'im iyo usuul iyo zawaa'id iyo furuuc wada socota kulligeedna waa min aliimaani wa min xaqiiqatihi wa min ajzaa'ihi ee ajzaadibaa waxay tahay juz hadduu meesha ka baxo iimaankaada burayo iyo ju hadduu meesha ka tago iimaankaada nuqsaamayo laakiin uusan dumaynin sheekhu wuxuu ihi fanara waxaanu aragnaa wallahu aclam ilahay baa u ogaal badani ana hada alqawla qowlkan dambe waa aliimaanu bidcat وasabcuuna juz-antan dambe aakhiru maa wasafa bihi rasuul اllah kii u dembeeyey inuu yahay nabigu uu ku tilmaamay aliimaan iman ku tilmaamay tilmaanta u dembaysay iyo iimaanka nabigu uu tilmaamay waxay ahayd iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr lanna cadad ka badan oo nabigu uu sheegay ma hayna buui caddi yar baa soo socdoo way soo socotay way soo socotay toddobaatan dhowr buu nabigu gaarsiiyey waa cadadku u dambeeyey wasaan qabna lianna alcadada tiradu inamaa tanaha wuxuu ku dhammaaday bihi bihada alcadadi wa bihi bihada alcadadiba kamurat khisaaluhu kamurat khisaaluhu ay ku dhammaystirantay mxuu ahaye mxuu ahaye khaslooyinkiisii yacanii qodobadiisii qodobadiisii alimaam ibn xibbaan wuxuu yidhi xadiidkaasi markuu warinhayay saxiixiisa muhiim jiddan ad akridaan way baxdiga asaga waa laba beej keliya in la akhriyo fiican lahay xadiidka markuu sharxaay min saxiixihi wuxuu yidhi xadiidkan ayaan dabagalay buuhi wixii axaadiia anugu aan wariyey amaan culuma ka maqlay oo dhan baan isha mariyey buui istiqraa baan ku sameeyey waxaa iisoo ururtay buuhi ilaa tira aan yeelano kontomeeyo ah intaasoo camal oo aaciya waajibo nabiga uu ku sheegay inuu min aliimaan yahay haddana kitaabka ilahay baan kasoo bilaabay faataxo barabanaas baan istaagay buuri anoo baadahaya wuxuu ilaahay ku tiriya min aliimaan tiradiisaan u wada waxay noqotay buuri toddobaatan iyo sagaal khaslo tiscun wa sabcuuna khaslata min aliimaan waagi dambe marka kitaab alifay gooni ah oo la yidhaahdo wafu liimaani wa shucabuhu wasfu liimaani wa shucabuhu kitaabka khulaasadiisii iyuu laba beej ku keenay saxiixiisa labada beejna waxaad ka heli kartaa raqamkii waan ku siiyey boqol lixdan iyo toddoba xadiidka aan mujalladka koobaad ka akhriso boqol lixdan iyo toddoba xaafid bn xajar wuxuu yihi nin walba waa isqaadaa dhagadeedu hawshan wuxuu isku dayay al-iimaanu bidcatun wa sabcuuna shucbatan aclaaha afdaluha uruuriyo qaadi ciyaad meel buu ku dhuftay nimba waxaa ila qiimo badan buu ihi warka ibnu xibbaan ibnu xibbaan daawuud buu sheegtay kitaabka ilaah baan aayadda ba istaagay buuri sunaduna nin xaafid bu ahaa badbuibbaan xifdiguusnin lamid waa iska yaraa wuu urur wuxuu ururin karay wuxuu i marka xaafidka lafturkiyu markaan waday intuu ibni xibbaan sheegay waan dhaafin waaye buui asna wuxuu ku daray ibni xibbaan wuu ijmaaliyey kitaabka wasfuliimaan wa shucabuna ma hayne anaa tirina iga dhegaysayba xaafidku wuu tiriyey toddobaatan iyo sagaalka shucb uu tiriyey fii kitaabihi fatxulbaari ka akhriso halkaa ayadaa ayb soo raqanka uma siinin ayb halkaa marka u laabto intaas way hawshu iska kooban tahay sheekhu wuxuu yidhi marka wlmusadiqu waxaa rumaynhaya buu lahu ee lima qulna waxa aynu soo sheegnay iyo hawsha aan sheegay inay tahay tiradii u dambaysay nabigu iimaan uu ku koobay inay toddobaatan iyo dhowr tahay waxaa rumaynaya qowlullahi tabaaraka wa tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina maantaan idiin dhammaystiray diinkiinni wa diinuhu wa aaca wاdiin huwa الطaacatu wاlkhuduuc wاlistislaam shaykhu اlislam wuxuu hi fi sharxi اlcumda wman laa طaacata lahu laa diina lahu wman laa diina lahu fahuwa kaafiru waa meeluu ku cadeeyey ninka ka taga acmaasho dhan inuu gaal yahay nas sariixa ku yaala diinku waa aaaca buuri waman laa طaacata lahu falaa diina lahu hadda waxaa tihi iimaan baa meesha igu jira waxaa tihi waana qirsanahay laakiin madan hogaansamin lam tastaslim lam tasjud lilahi sajdatan walam tasum lilahi yowma walam taxuja walam tuzaki walam tujaahid hogaansama ma haysidba afka baarkiisa un baa nagu qancinaysa sida munaafiqiintii marka cadamu طaacatika waاstislaamika wa khuduucika waxay tusaysaa inaanan ilaahay u hogaansanoo layyan oo laloodiyo carbisan baadan ahayn idan wuxuu ihi addiinu طaacatu waman laa diina lahu waman laa طaacata lahu falaa diina lahu waman laa diina lah fahuwa kaafir fi shar cumda kitaab sala ka ahriya way ku caddahay ragga hawshaa ka badbaaday hawshuu shaqalbaani ku dhacay ka badbaaday shiicada yamaneed baa ka badbaaday shawkaani kitaabkiisa fuxu rabbaani bacdi ijaabatu saa'il risaale la yidhahdo yaa waxaa la weydiiyey ruux yidhi ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna maxamudan rasuulullah qalbigana iimaan bay igu jiraa leh tawxiidsan haya laakiin laa yasuum laa yuzaki ma xajin hayo ma soomahayo ma salaadayo xumaan wuxuu arka dayn mahayo waxa aan shirki ahayn wuu ka farxaanunaya hal waajibo ilahay oo kalaan la iman maayo mid ha ka warran baa leehi wuxuu ya maca qowlihi laa ilaaha illa allah wa tasdiiqihi bilqalb wuxuu i waa kaafir biijmaaci salafi saalix buuri kaas waa kaafir buuri waa gaal yani ninka eh, shawkaani waa zaydi shiici ah asalkiisii lakiin waag dambe wuxuu noqday mujtahid mutlaq ah asagoo marka usuusha ka soo jeeda ilahay ka badbaadiya balaayadaani adoo salafanima sheegan weliga aan shiican aan soo marin zaydiyan aan soo marin baa laga yaabaa inaad baashi ducada ku dhuflayso dhex fadhiisato waa masale mushkila masalada laba kun iyo afartii mise laba kun iyo shantii miya afartii laba kun iyo afartii waa aan annaga reer daar xadiisa masalada iimaanka baxtii ku samaynan wadnoon bala meela ku hubsataan yaa waxaa dhuunta noo istaagtay in ictiqaadka qalbiga runiya waa la gartay atasdiiq bilisaanna waanu fahanay laakiin camalka jawaarixda ka dhacaya ee rukn min aliimaan ah ee asagaa la'aantii iimaanku uusan asaxaynin waa kee waxaan idhi salaada wey waxaan idhi salada waa la isku khilaafay wadaadda salaada ka tegiddeeda aan aaminsanayn inay tahay kufri oo shaafici maca suniyatihi oo shaafici ka mid yahay zakada khilaaf baa taagan soonka kaba daran xajka kaba daran war waa camalkee waa wadnay sheekh islaam waxaan argna hadana jins اlacmaal weeye jins اlacmaal markaas waxaan jins اlacmaal waa xaqiiqa muطlaqa kuliya mawjuuda fi اladhan la fi اlkhaarij khaarijka marka la yimaado aaxaad اlacmaal iyo afraad اlacmaal uma meesha taalla hawsha markay adkaatay yaa rasaa'il baan wadnay akhrinay akhrinay wadaaddo markaa laha fanniga iimaankaan fahansannahay baan laba xerow u dira war bal weydiiya hadda waxay dhaheen waa jinsu alacmaal haddee jinsi waxaa leey waa xaqiiqa mutlaqa kulliya fi dihni ee waxa bannaanka yaalla haddaad tira matala bini'aadannimo wax la bini'aadanimo bannaankaa taagan ma keeni kartid insaaniya ma jirto wax la yihahdo oo bannaankaa taagan laakiin cumar iyo geed iyo cali iyo jaamac iyo xasan iyo cabdullahi baa bannaanka dhooban ashkhaas afraad mucayana iyo axaad banaanka taal haddaad tiraada gobanimo gobanimo banaankaa taalla ma jirto laakiin fal la sameeyo wey so warka madan fahmin fal la sameeyo goban idan farqu bayn aljinsi wa bayn alafraad walxaqaa'iq almawjuuda fi lkhaarij walacyaan xaqiiqa mawjuuda fi dihni mawjuuda fi lkhaarij walcayn baa jirta iyo mid marka waxaan hawshi wadaadihii wadaadka wuxuu soo bixiyey aajuri buu keenay oo hadalkii muxuu ahaaye salaada ninka taga waa kufr wartaada khilaaf looga ka taagane arkaanulislaam waxaan khilaaf ka taagnayn lama hayo waxaan shahaataynka ka ahayn xageed u socotaan wax keena wadaadka halkaas u istaagtay murjo aatiin buu war murjo ma meyne waxaad yeeshaa nafahansii baasha wax dhaqaaji wadaadkuu ka xushado inuu yidhaahdo aniguna ma garanhayo laakiin waxaa u sallaantay inuu na xukumo yidhah murjo aatiin go-aan bu maana qaadina gormad murjo naga xukumaysa dayib baxdi baaba ku jiraaye wadaadkii baashuuru fahamsanayn baa faraha ka qaadnay way socotay baxiga anaga ilaah nagu gaadhsiiyey waxay salafka oga jeedaan faraaishoo dhanood ka tagto jamiicaha baa lagu gaaloobi waa in laabudda aad la timaado waajib min waajibaati الشhariica alislaamiya aahira alwaajib aad la timaado alkhaasa biاlislaam haddii aad kulligeed ka tagto baad gaaloobi haddaad badankeed ka tagto ma gaaloobaysid laakiin markaad waajibaadka adigu kugu waajibay rabbi ku saaray min bidaayatiha ilaa nihaayati aad ka dhaqaaqdo maca alqudra cindaha takfur daabidkii halkaas ah intaa wadaaddu inay keenaan way awoodi waayeen waxaa kaloo hawsha hadda ka hor isagoo gar laha haddana haleeli waayey amiir min aljihaad asalafi asoomaali dood ka dhacday hargeysa iyo meelaha mise burcayaad ma xusuustay siddeetan iyo sagaashan iyo sideeddii yaa wadaad jadiida oo murji ah jadiid waa murjiyo la socdo rabiic almadkhali iyo cali xasan xalabi iyo kuwaas sheekh albaani haddaynu cafin weynay oo baxsan waayey ma soomaaliya baashi dhex fadhiistay baa baxsan maya jadiidu waa murjio wadaadkii amiirka xaraka shabalmujaahidiin baa la doodayey xilligaa cidsaam o dhan baasha ay dhex fadhiya murjiada yihiin sheekh axmed cabdigodone amiir xagsha mujahi kaana salafiya fi masala اliman wاlkufr waa sagaaشan sideed dooba iyadoo sideed cajlata la dhegaysta toddoba mi ahayd hala dhegayso waxaa ku dhacay cabdikariin xasan coosh waxaa ku dhacay dhegayso sheekha laakiin waxaan ku mulaaxadeen hal mas'alo asagaa gar lahaa laakiin marka ishkaal lagu keenay buu ishkaalkii uu haleeli waayay inuu ka jawaabo asagu su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi sheekh axmed wuxuu yidhi cabdikariin waxaan ku weydiiyey hadday iimaanku asalkiisu uu ku guntamahayo bilqawli wa bilqalbi faqad oo acmaasha jawaarixdu aysan rugni asaasian ah min aliimaani aysan ahayn bijinsiha maxaa u dhaxeeya asxaabu alxadiidi iyo murjiat اlfuqahaa cabdilkahi xasan baa la weydiiyey sheekh axmed baa weydiiyey marka uu ku margara waa runteedu haddaad tiraahdo acmaalu jawaarix min xaqiiqati اliimaan ka mid ma ah ii sheeg waxa u dhexeeya murjiat اlfuqaha iyo asxaab alxadiid ma sheegi kartaa ma jiro ma sheegi kartid lanno isku mid bay noqon hayaan marka asxaabu اlxadiiu maxaad u baabi'inaysaan murjiat اlfuqaha oo barkiin xataa u takfiirinaysaan xumaydi iyo wakiic iyo aajuri iyo ibnu bata takfiirinaya abu muscab الzuhri waan soo guriya ila tawlaha iyaga masaadirtooda ma idin siiye markuu wadaadka asagoo taa ku margaday sheekh axmed buu ku soo cesho wuxuu yidhi adigu waxaan ku weydiiyey camalka oo shubhadii moogtahay annagu aan ku soo baaba'nay weye wadaadadu ay ku margadeen camalka bixaddi daatihi camalka haddii laga tago lagu gaaloobaayo ama cafwan acmaalu jawaarixa min xaqiiqati اliimaan ah oo min asli اliimaan ah acmaasha mustaxabada ahaa matawaajibada ahaa waa tee markaasuu sheekhu ku margad wuxuu hi mustaxabaadka oo dhan weeye iyo waajibaad sax ma aha waxaa weeye acmaasha min xaqiiqati اliimaan ee ka tageeda lagu gaaloobahayo waa jinsu اlacmaal alatii ikhtasa biha alslaam midaas weeye kulligeedoo laga tago ee ma aha barhkeedoo laga tago ama agarkeedoo laga tago mustaxabaadkoo la yimaado waa min aliimaani اlmustaxab la min waajibaatihi faraaishoo dhanoo lala yimaado waa min waajibaati اliimaani wa min aliimaani اlwaajib lian allaha awjaba calayka inaad la timaado xaggan aad ka fogaato muxaramaadka laakiin midka aan iimaan la'aantii asaxaynin waxaa weeye bacda الnutqi bishahaatayn inaad la timaado waajiban min alwaajibaati الظaahira fi الshariica اlislaamiya farqigaas waxaad ka helaysaa haddaad u baahato kitaab اlawsat aliimaan اlawsat aliimaan اlawsat libni taymiya safxada saddex boqol sideetan iyo toddoba inay ahayd baan fila haddaan khaldin ayb haddii aan khaldaan marun baan soo socdi doona insha allahu tacaala marka hawshaasi waa in la iska ilaaliyo yaan lagu baabi'in yaan lagu baabi'in sidaa darteed wuxuu ku soo yidhi markuu hadda takfiirin hayay isxaaq ibnu raahiyo takfiirin hayay nimankii sidaa yidhi wuxuu yidhi man taraka salaata almaktuubaati wa sawma ramadaana waita azakaa wuxuu yidhi wa caamata alfaraa'idi kullaha u fiirsato qaydka wa caamat alfaraa'idi kullahaa ma takfiirinayo yani caamat alfaraa'id maalinkaad ka tagta weeye maalinkaan isaynan ku takfiirin inta kore waxaan ku taagana faasiq baad tahay naaqis uliimaan baad tahay halkaasaan ku taagana waan ku dabaal joogtaynaynaa maalinka laakiin aad shahaadateynka waxba ku dari weydo maca tamakuni aday kuu suura gelaysa marka ayada ah waanu kuu xirayna hawsha in si fiican loo fahmo wاlmusadqu lahu qowl اllahi tabaaraka wa tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii bal intaa inoo jawaabaa bilaahi atowfiiq wlmusadq ha inoo joogo marxaba sheekh in aanagu qabno ka dhig culamada islaamka uma tiirin anaa ah, isu tiiriyey ah. mhm. mhm. mhm. من رجال الجماعة min rijaal jamcan idhi shuyuu haddaan waan khaldamay min rijaal miyaa mise min shuyuukh baan idhi rijaal iyo shuyuukh farqi baa u dhexeeya rijaal haddaad tada waa ruwaadda min bidaa ilaa saxaabiga sanadka wuxuu kumaada rijaal loo jeedaa a saddex su-aal su-aasha koowaad wuxuu wadaadku yidhi shalay waxaad soo tiri ruuxa daaifa u nasab sheeganaya kooxiblaan ka tirsanahay ama kooxiblaan ka mid ahay leh mujarad uu kooxda u intisaabay lagu tagfiirin maayo haddaan kufrika asaga lagu haynin ayib wadaadku wuxuu yidhi hadduu yidha anuu mushrik baan ahay ama yuhuudi baan ahay oo ama nasraani baan ahay u nasab sheeganaya firaq gaala ah soo mujarad ulintisaab lagu tagfiirin maayo firaq almuntasaba ila lislaam ahlu qiblaynu ka hadlaynay ee gaalo mayna ka hadlaynay firaqda islaamka u nasab sheegata ee bidciga ah waxaan soo idhi fira mukafara bidca mukafara yaan soo idhi waxaynu ka hadlaynay dadka islaamka u nasab sheegta ee qabilada islaamka u nasab sheegta dawaaifta ah ee haddana lagu takfiriye bidacdooda caamada muslimiinta iskaga nasab sheegta qaadiri baan ahay iyo suufi baan ahay iyo ashcari baan ahay keliya ku takfiirin mayno waxaynu ka hadlayn waa dawaaif almuntasiba ila lislaam iyo qiblada ninku hadduu mushrik baan ahay ama masiixi baan ahay ama yahuudi baan ahay waa gaal midda ayadu liannu wasfigaasaa bixadi kufri ah laakiin alintisaab ila tasawufi ila tamashcuri muxuu ahaaye ila alictizaali faqad waa wasfi asagoo aan fii xadi daati aan ahayn kufri laakiin madhabka xaqiidu ka turjumaa kufri ah ilaa ruux xaqiiqda aynu ka helna ma tagfirayno hadduusan marka ahayn daaifa mumtanica waa ka soo hadlay mid ah wasfiga agtayda daabid oo baahane waa in laga helo kufri laga helo sabablkufr waa in laga helo markaad tiraa mushri ah baan macnaheeda waa maxay ilaahay khayrkii baan caabudaa wey haddaad tiraada nabi maxamed baan caaya maxaan ku dhahaynaa nabi maxamed baan cay haddaad tiraahdo gaal baataan ku lena carabkaan kugu xukumayna markaad tiraado mushrik baan ahay maxaan kugu xukumi shirki baad qaratay gaalnimo waa ku takfiirinhaya wasfulkufri baan kaa helay hadalkaa keliya gaalnimo ah laakiin mujarad اlintisaab ilaa tamashuculi aniga gaal ma aha way fahanteen bay ila tahay waa in ruux horta laga hela sabab lagu takfiiriyo sababki markaan helo yakfi su-aashii labaad waxay ahayd baan u malayn jinsul acmaal iyo eh, axaad iyo afraad ah muslimiintu eh, sheekhu wuxuu dhahay shubha igu jirto ruuxii eh, tawxiidsaday ee ashhadu an laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululaahi yidhi een weli salaad iyo zaka aan la gaadhin waxaa loo xukumhayaa islaamnimo ayib haddii islaamnimada loo xukumo isagoon camal gaadhin baa weli loo xukuma islaamnimadii marka meesha waxaa ka baxay camalkii baa ka baxay ruux wuxuu ku islaamay bimujarad اlاctiqaadi iyo nudqigii lisaaniga qowliga ahaa shubada waa shubada khawaarij ee baabi'isay murji'at اlfuqahaa sheekhuna wuu ka soo hadlay asxaabu waxay ku leeyihiin culummadoo hataa fuqadu ay ka hadlaayaan diinta islaamku waa xaqiiqo meel taalla mabda'a walba marka la soo gelina albaab laga bilaabuu leeyahay shahaadateynku waa albaabkii laga bilaabi lahaa addukuulu fi lislaami waliimaan shay wal marka waa inuu bidaayo yeesho markaad la timaado halkudhagi islaamka ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna maxamedan rasuululah waxaa weeye si cadna islaamnimaad u sheegatay si mujmalna waxaad u sheegatay inaad aqbalayso wax walbay kelimadan ku xidhan oo muqtadaheeda ah ama lawaasimteeda ah hadda waxaan kugu daynay iqraar iyo tasdiiq iyo istislaam mujmalo ood leedahay kelimada wax walbo rimowra ku xidhan diyaar baan u ahay waajibka xigay markuu gaadho yuu kugu waajibahaya salaadu aroortii baa labiyo tobankii baa tawxiidka laguu qabtay ilaa salaad duhur laga gaadho ma baa ku saaran ilaad xoolo yeelato masakaa ku saaran laakiin inay waajib tahay oo kelimadu waxay keensanaysa aad ictiraafaysood ogoshay baad sallintay marka islaamni waxaan kuugu xukunnay addukuulu fi اlislaam wa bidaayatuhu baanu kuu sallimnay haddii aad sidii wadaadaha qaarkood martood tidhaahdo way isku xidhan tahay fain taabuu can ishirki waaqaamuu الsalaa waatow zaka faikhwaanukum fi اddiin inama alminu ikhwana ku qabo waxaa ka soo bixi saddexdaa shardi minaan laga helin itaau zaka iyo iqaamu salaa iyo tawxiid nimaan laga helin muslim ma aha na waa war kale laakiin culumadu waxay leeyihiin towxiidku waa bidaayadii dhiiggu waa dhiiggaadi macsuum ah caasim weeye waa bidaayat lcaasim man qaala laa ilaha illa xaruma damuhu wa maaluhu wacirdu ila eh, xisaabu cala allah idan waxaad bilowday bidaayat alamaani wاlslaami wاlcismati kadib waa waajibkana kuu taagan waa tamakuntay waajibka kuu taagnaa ee tamakuntay baad la iman weyday axad maa waajibaat baad la iman weyday marka waxaan xukumaynaa qraarkii asalka iyo caqdiga inuu dumay taariikhdii lasoo maray weeye ninka yidhahda acmaasha jinsul acmaal baa ishkaal iiga jira waa inuu u laabto taariikhdii uu ka soo hadlay sheekhu iyo bidaayat اlislaam shay walba markaan hayno hadda waxaa waajib ugu ah intaan salaad iyo saka la gaarin waajibka iyo haya muxuu markaan islamka soo galay intaan salaad iyo soom iyo zaka aan la gaadhin awal aan islaamka soo galay maxaa laga rabaa waajibi waa alictiqaad wanutqu bishahaadatayn iyo inaan kulli ahaan u aqbalo islaamka bacdaha tafsiilka ay iman doona tafsiilka haddaad diiddo ijmaalka waad burisa wey tafsiilku wuxuu burinaya ijmaalka jinsil acmaal buu sheeku ka hadlay iyo axad iska badaa si waaba acmaalu jawaarix ninkii dhammaanteed ka taga agtana waa maxay waa gaal ninkii barhkeed ka tago agtarka ka tagana ma gaaloobahayo farqun bayna alafraadi wa bayna alkuliya afraad iyo aaxaad iyo kuliya sooma kala duwano man taraka bacd alwaajibaat iyo akar alwaajibaat iyo kula alwaajibaat waa inoo kala duwan yihiin hunaa jinsi waxaan oodin waa alkuliya haddaad tiraahdo afraad iyo aaxaaddaa lagu gaaloobaya ka tagiddeeda aad tiraahdo waxaad u gelaysaa khawaarijdad u gelaysaa khawaarij waxay rabaan fardi juz walbo iimaanka kamida katagiis waa gaalnimo juz walbo iimaanka nuqsaamiyoo macsiyaa ah ku dhiciisuna waa gaalnimo annagu waxaan leenahay maxaarimtay macaasida ku dhaceedu haddaadan bannaysanaynin iimaanka way nuqsaamisaa way dhaawacda laguma gaaloobo laakiin waajibaadku katagooda mid walba gooni looga tago kulligeenna loola tago waa lagu gaaloobi farqun bayna alfaraa'idi alwaajibati wa bayna almaxaarimi almuxaramaat farqigaasaa u dhexeeya axaad iyo jinsina waxaan uga jeednaa kulli iyo bacdi kulli iyo bacdi farqigaasaynu uga jeednaa marka haddaad tiraahdo iimaanku waa qowl iyo waa iyo ictiqaad camalkii awey wadaad loo jeeda shabaabat bnu siwar almadaa'ini yaa isagu waagi dambe ku war nin muxadidu faqihna wa ahaa axmed sheikhiisi buu ahaa axmedna intuusan bidcada ku ogaanin buu xadiidka ka qortay waagi dambesu wuxuu idhi aliimaanu qowlu wa camalu waاctiqaad waxaa l qowlkii camalku waa maay waa anudqu bishahaadatayn buu qowlku wuxuu anudqu bishahaadatayn camalkuna waa anudqu bishahaadatayn yani waa jugjug bee sheega joog axmed wuxuu i waa murjiun khabiidin faxdaruuhu allah ka qortaa la yidhi qabla an aclana bidcatahu waan ka yeersada buui wuu idagay ninku waa idaga iska ilaaliyi almuhim waxaynu u jeedna waa kulli iyo bacdi waa in camal ficila oo daahira oo jawaarixda ka dhaca oo waajibaadka alla timaada cinda tamakun haddaad tar ruuxa muslimkee tawxiidsaday ee shahaataynka u sugnaadeen asagoon weli tamakunina dhintay maxaa xugma waa muslim baan inay kaamiluliimaan limaada waajibkiisi markaa taabnaabu la yimid sidii muslimiintii xilligii shahaataynka bese laga rabay dhammaaday ay u ahaayeen muslimiin kaamiluliimaan ninkii shayaatiinka la yimaada ee qalbigiisuna uu saafiyo iimaan ku jiro asagoo waajib kala tamakunina dhinta maxaan leenahay maata biiimaanin kaamil lanna waajibkiisa intaa ahaa ayib ninka uu saddex neef ka naxay saddexaa neef baa u xoolo ah ninka laakiin labaatan laga rabay ee saddex ku gaabsaday ka yeeli maynaba hawshaa marka waa in qaabkaasi loo fahmo ayaa bilahi tawfiiq su-aal baa jirta iyaduna shalay intaana ka bixin wadaadba wuxuu yidhi salaadu waa aqiimu sala baa lasoo ya ayuha aladiina aamanuu zakada marka la marahay khud maxaa looga bilaabi buuri khud min amwaalin baa laga bilaaba khudna qur-aanka waa ku timid in laysfaray ka iimaan ahaan zakadana way jirtaa inamaa waliyukum اllahu warasuuluh wاladiina aamanuu ladiina yuqiimuuna الsalaa wayu'tuuna الzaka wahum raakicuun wman ytawal اllah warasuulah wاladiina aamanuu faina xizb اllahi hum اlhaalibuun suuraة اlbaqara bilowgeeda maxaa ku jira aladiina yu'minuuna biاlghaybi wayuqiimuuna الsalaa wmima razaqnaahum yunfiquun wاladiina yu'minuuna bima unzila ilayka wma unzila min qablika wbiاlaakhirati hum yuuqinuun maxaa daba yaala ulaaئika calى hudan min rabbihim waulaaئika hum اlmuflixuun towbana maaidana waxay ku tiri waa xisb اllahi اmflixuun yani wlmuqiimiina sala wlmuutuuna zaka waaqiimuu sala waaatu zaka qur-aanka fain taabuu waaqaamuu sala waaatu zaka fakhalluu sabiil haddii kale qortaa la qaado wey idan ma kala hadhaan zake iyo muxuu ahaaye salaad waana iimaan asaasi ah laakiin khud waa hawl goola ah weeye ku timid amar khaasoo nabiga khuseeyaba ah iyo umarada u yaalla adaa bilahi towfiiq